yaa aadamu iskun anta wa zawjuka aljanna wa kulaa minha ragadan xaysu shi'tumaa walaa taqrabaa haadihi ashajara fatakunaa min aldaalimiin ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey iyo aayaddii kaleo fii suurati acraaf oo odhanaysay wa yaa aadamu iskun anta wa zawjuka aljanna fakulaa minha ragadan xaysu fakulaa minha xaysu shi'tumaa walaa taqrabaa haadihi shajara fatakuna min aaalimiin aayadaha ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey in nabiyullaahi aadam iyo xawaa labadoodiiba la yidhi jannada dega marka aayad kale waatuu ilaahay ku lahaa faqulnaa ya aadamu ina hada caduwun laka walizawjika walizawjika falaa yukrijannakuma min aljannati fatashqa fii suurati طaha aayadahaasi marka waxay inoo caddeeyeen ibnu kathiir wuxuu leyahy raximah llah aayadahaasi iyaaqooda wuxuu kutusayaa iyo waxa weeye sida ay ku soo arooreen daahirkoodu nabi ilaahay inuu maaragtay uu xaawo abuuray oo xawo abuurkeedii inuu ahaa qabla dukhuuli aadam fi ila aljanna aadam intaan jannada la gelin aadam markii la abuuray in xaawana laga abuuray intaan marka jannada la gelin aadam in waxa weeye xaawana la abuuray ayaa aayadaha daahirkooda kutusaya walihaada sharaxa bihi maaragtay isxaaq ibnu yasaar ayaa yidhi daahirka aayadaha wuxuu keenayaa in xawo la abuuray qabla dukhuuli ljannati aadam intaan aadam uuna jannada gelin oo aan la dhihin jannada gal ayaa horta xaawo la abuuray buu leh laakiin waxaa sugnaatay oo waxa weeye uu sheegay imaamu suddi uu ka wariyey maaragtay can abi saalix wa abi malik can ibni cabaas waxaa laga warinayaa cabdullahi ibni cabbaas can muratana wuxuu ka warinaya cabdullahi ibni mascuud iyo waxa weeye saxaabo kaloo badan annahum qaaluu inay yidhaahdeen ukhrija ibliis min aljanna jannada ayaa ibliis laga saaray wa uskina aadamu aljanna aadamna jannadii baa la dejiyey fa kaana yamshi fiiha waxshiyan ay waxiidan kelig isagoo ayuu jannada joogi jiray laysa lahu fiiha zawjun yaskunu ilayha aan waxaasa oo uu ku dego oo uu ku nasta aan lahayn ayuu joogi jiray fa naama nawmatan wuu seexday fastayqada wuu toosay markaa wa cinda ra'sihi imra'atun qaacidatun khalaqaha allaahu min dilacihi uu ka abuuray ilaahay feertiisa ayaaba dhinac fadhida oo waxa weeye madaxiisa fadhida ayuu soo toosay markaa fa sa'alaha wuu weydiiye wuxuu yidhi maa anti maxaa tahay qaalat waxay tidhi imra'atun qof dumaraan ahay oo wuxuu yidhi maxaa lagu abuuray qaalat waxay tidhi litaskuna ilaya inaad igu degtid oo igu xasushid ood igu raaxaysatid ayaa la abuuray fa qaalat lahu markaasay malaa'igtii waxay yidhaahdeen oo eegaya bal cilmigiisa weydiiya masmuha yaa aadam aadamow magaceeb qaala wuxuu yidhi xawa xawa ayaa la yidhaahdaa markaasaa la yidhi oo maxay xawa u noqotay markaasuu wuxuu yidhi liannahaa khuliqat min shayin xayi wax nool baa laga abuuray sidaa daraaddeed marka xawaa la yidhahdaa marka aathaartaas oo waxa weeye saxaabada laga soo warinayo waxa ay keenayaan in la abuuray markii hore aadam ilaahay markuu abuuray jannada keligii uu degay oo keligii jannada joogay kabacdi markaa isagoo jannada ku jira aadamna in eh, xaawana in jannadii lagu dhex abuuray oo waxa weeye aadam oo seexday laga abuuray ayay maaragtay aathaartaasi keenayaan weye wuxuu yidhi marka ibn eh, kaثيir raximah الlah hada wmisdaaqu hada fi qowlihi tacaalى ya ayuha الnaasu taquu rabakm اladii khalaqakum min nafsi waaxida ilaahygii idinka abuuray hal naf wakhalaqa minha zawjaha wabata minhuma rijaala katiira wanisa'a ilaahay markii hore aadan buu abuuray kabacdina xaawaa laga abuuray kabacdina dadkii saasuu ku tarmay marka wuxuu leeyahay iyo aayadda qur-aanka odhanaysa fi suurati acraaf huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa jacala minha zawjaha liyaskuna ilayha ilaahigii intuu hal naf idinka abuuray kabacdi markaa u abuuray xaaskiisii si uu ugu dego falama takashaaha xamalat xamlan khafiifan famarat bi ay uurka yeelatay oo waxa weye markii uu jimaacay oo u tegay xaaskiisii ay uur yeelatay markaa haddaba markaa qw labadaa qowlba waa jiraan oo culummadu qaarna waxay leeyihiin iyo saxaabadii waxaa ka sugnaatay inay leeyihiin aadan baa horta markii hore la eh, jannada la geliyey macnaha khilaafku meeshuu ka taagan yahay waxa weeye aadam in la abuuray garanay oo layskuma hayo aadam in xawana in aadam laga abuuray feertiisii layskuma hayo oo dood kama taagna laakiin khilaafku wuxuu ka taagan yahay ma jannada intuu intaan la gelin aadam ayaa la abuuray xawa oo labadoodiiba hal mar baa la yidhi jannada gala oo isku mar bay jannadii galeen mise aadam baa jannada la geliyey oo iska joogi jiray markaasuu waxa weye jannada dhexdeeda iska seexday markaasaa waxa weye laga abuuray xawa labadaa qowl ba way jiraan oo waxa weye labadaba waxa weye sida daahirka laakiin aayaduhu waxay kutusayaan sida ibnu kathiir uu sheegay in markii hore aadam calayhi salaam xawo la abuuray intaan aadam jannada la gelin laakiin waxa weeye tafsiirkaas ay saareen saxaabaduna iyaguna waxa weeye weji nadar ayuu leeyahay oo waxa weeye hadday sugnaato hadduunan ahayn banu israa'iiliyaad oo waxa weeye aan reer banu israa'iil laga keenin waxa weeye markaa wuxuu noqonayaa tafsiir ay saxaabadii saa ufasireen wa qaala annabiyu sala allahu alayhi wasalam istawsuu binnisaai khayran war dumarkii khayr u dardaarma fa ina almar'ata khuliqat min dilacin waxaa laga abuuray qofkii dumarka ah feer wuxuu yidhi marka nebigu calayhi salaatu wassalaam wa ina acwaja shayin fi dilci aclaahu waxa weeye feerta ugu sarraysa oo qalloocan feertu markay qalloocan tahay meesha ugu sarraysa aad bay u qalloocan tahay waad aragtay marka wuxuu yidhi haddii fa in dahabta tuqiimuhu kasartahu haddii aad damacdid toosi waad jebinaysa oo waxa weeye ma toosin kartid wa in taragtahu haddaad saad iskaga daysidna lam yazal e-, e-, maaragtay acwaja kama zuulayo inuu qalloocan yahay fastawsuu binnisaai khayran war dumarkii khayr u dardaarma imaamu albukhaari ayaa weriyey iyo imaamu muslim ayaa weriyey wey xadiidkii maaragtay xajat lwadaac markuu nebigu la dardaarmaye ragga oo dumarka uu yihi khayr ha loo dardaarmo haddaba halkaa marka waxaa inooga caddaatay oo waxa weeye khalqa aadam khalqa xawa xawa umuna xawa maratay calayha asalaam in ilaahay uu ka abuuray seertii nebi aadam in laga abuuray oo waxa weeye halkaas inay maaragtay abuurkeedu ahaa ayaa inooga caddaatay marka halkaa marka nabiyullaahi aadam ciid baa laga abuuray xawana laakiin feertii nebi aadam baa laga abuuray oo saasaa ilaahay halkaas uga soo saaray wey waxaynu usoo gudbaynaa qodobka sideedaad oo odhanaya ashajaratu alatii umira aadam bilkafi canha maxay ahayd geedkii la yidhi aadamow geedkaa ha cuninina marka wuxuu leeyahay ibnu kasiir raximahullah waqad ikhtalafa almufasiruuna fi qowlihi tacaala waqulnaa ya aadamu uskun anta wazawjuka aljanna wakulaa minha ragadan xaytu shi'tuma walaa taqrabaa hadihi shajara marka geedkaa la yidhi walaa taqrabaa hadihi shajara fatakuna min alظaalimiin faqiila waxaa la yidhi geedkaasi wuxuu aha geedka la yidhaha karamka waa cinabka weeye geedka cinabku ka baxo oo waxa weeye karam isagaa la yidhahda cabdullahi ibni cabaas iyo waxaa laga warinaya saciid ibnu jubayr iyo imaamu shacbi iyo jacdat ibnu hubayra iyo kulli waxaa laga warinayaa iyo maxamed ibni qays wasudi iyo riwaayad kale oo waxa cabdullahi ibnu mascuud iyo uu ka warinaya imaamu sudi iyo maaragtay eh, saxaabo badanba inuu ahaa geedka la yidhaha karamka oo waxa weye geedka eh, cinabku ka baxo inuu ahaa ayay keenayaan qaarna waxay yidhahdeen geelo geedo kalu ahaa oo waxa weye magacyo kalena waa lagu sheegay laakiin noocay doontaba ha noqotee wax hadda caqiidaha oo laga qaadanayo ma jirto imaam ibnu kathiir wuxuu leeyahay wa hada alkhilaafu qariibun waa khilaaf fudud wey wax macnaa uu leeyahay ma jirto waqad abhama allahu dikraha wa tacyiinaha walow kana fii dikriha maslaxatun tacuudu ilayna lacayanana lacayana lana waa ilaahay waa inoo caddayn lahaa haddii wax maslaxada ay ku jirto oo caqiido laga qaadanayo ama xukum sharciya waa laynoo sheegi lahaa geedka magaciisa laakiin maadaama geed la yidhi oo aan lainoo sheegin wax caqiidaa iyo wax inooga sugan iyo waxaynu maanta ka faa'iidayna haddii layna yidhaahdo cinab buu ahaa iyo haddii la yidhahdo timir buu ahaa midna ma jirto wey sidaa daraaddeed wax la isku khilaafo oo weyn ma aha wey marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa inuu geed un ahaa geedkuu doonaba ha ahaadee geed jannada ku yaalla oo waxa weeye miraha jannada ka mid a ayuu ahaa wey nooc uu doono marka ha noqdee wax caqiidaa iyo wax xukuma oo ka ratimaya ma jiraan in la isku khilaafana muhiim ma aha in la baarbaarana muhiim ma aha leanno aayadna kuma sugnaanin geedka magaciisii xadiidna kuma sugnaanin marka wax la isku mashquuliyo ma aha wey qodobka sagaalaad waxaa weeye xaqiiqatu ljanna allatii maaragtay adkhalahaa aadam calayhi salaam jannadii aadam uu galay oo la dejiyey oo la yidhi jannadaa deg jannadaasi maxay ahayd ayaa khilaaf ku jira iyadana wuxuu leeyahay ibnu kasiir raximahullah mufasiriintu waxay isku khilaafeen bi hadihi aljanna jannadaa way isku khilaafeen khilaafku marka waxa weeye hal hiya fi samaa aw fi lardi ma dhulkay ku tiilay mise samaday ku tiilay xaggee jannadan la yidhi aadam gal ma dhulkay ahayd mise samada haddaba marka wuxuu yidhi ibnu kasiir raximahullah yenbagii fasluhu walkhuruuju minhu ma fiicna buu yidhi waxaasoo kale in la isku khilaafo leannahu aljanna asalkeedu waxa weeye waa jannat lma'wa jannada ku taalla weeye cirka oo ilaahay ugu talagalay dadka muslimiinta oo mu'miniinta oo camalka saalixa sameeya markii horena aadam la geliyey kabacdina laga soo saaray jannadaa weeye amaa janna dhulka ku taalla ma garanayno mana hayno wax adilaa ku sugnaatayna ma hayno aljanna markii la yidhaahdo waa taa cirka ku taalla wey oo ilaahay u diyaariyey dadka mutaqiinta wuxuu yidhi marka ibnu katiir jamhuuru lculamaa waxay qabaan calaa annaha hiya alatii fi samaa tan samada ku taala inay tahay wa hiya jannatu lma'wa jannadii waxa weeye wanaagsanayd oo loo noqonayey oo dadka islaamkaa ay rajaynayeen inay galaan oo ilaahay u diyaariyey ummadda dadka islaamka jannadaa wey leanno ilaahay baa wuxuu leeyahay aayadda qur-aanka ku sugnaaday meelo badan wa yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljanna adiga iyo xaaskaaguba jannada dega lama oro marka janno gaara ah hadday tahay oo aynaan caam ahayn magaceedaa la sheegi lahaa sidoo kale xadiidkii waxa weeye eh, eh, nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxa uu ku yiri aadam calayhi salaam markii ay doodeen waana inoo imaan doonaa xadiidkaa gadaal ba inooga imaanaya waxa uu ku yidhi anta aladii maaragtay akhrajta annaasa bidanbika min aljanna wa ashqaytahum adiga ayaa dadka ka soo saaray jannada jannada maanta loo socdo oo loo sacyinayo oo loo shaqaysanayo adaa dadka ka soo saaray dadku marka hore jannaday joogi lahaayeen jannaday ku tarmi lahaayeen dembigii aad gashay sababtiisa ayaa jannada looga soo saaray wa ka qowli aadam calayhi salaam nabiyullaahi aadamna wuxuu odhanayaa maalinta yowma alqiyaamaha markay dadku shafaacada weydiistaan oo ay idhaahdaan ilaahay noo bari jannadaana loo fure wuxuu odhanaya oo xadiis ku sugnaaday inuu dhahayo markay yidhaahdaan jannada noo noo dalab in jannadana loo furo wuxuu odhanaya wahal akhrajakum min aljannati ilaa khatii'atu abikum jannada ma wax kala ka soo saaray ilaa dembigii aabihiin galay mooye haddaba halkaa waxaa ka caddaatay oo nas ah oo saxiixa ah, oo d adilo waadixa ah, xadiiskaa uu caddeeyey jannada nebiyullaahi aadam la dejiyey inay tahay aljannatu lma'wa tan loo socdo oo aan ka rajaynayno ilaahayna ka baryayno ilaahay ahalkeeda inuu naga mid dhigo imaamu muslim ayaa wariyey waa xadiis saxiixa marka haddaba marka qowl kale oo khilaafa xadiidkaa waadixa waxba ma taraysa wey imaam ibnu kathiir wuxuu leeyahay waa daliil qawiya oo daahira oo inay tahay jannadaasi jannatulma'wa ku tusinaya oo waxa weye marka aqwaasha kale oo dhan ma fiicno wey daliilna looma hayo aqwaasha kaleoo ku soo aroortay oo dhan haddaba jannada la yidhi aadam deg waa lma'wa oo waxa weye jannadaa la rajaynayo oo ilaahay u diyaariyey dadka mutaqiinta weeye jannadaa ayaa la dejiyey kabacdina markuu khaladkii galay oo dembaabay asbaabna u noqotay ayaa laga soo saaray wey qodobka sagaalaad wuxuu qodobka tobnaad baan usoo gudbaynaa oo odhanaya ibliis yuwaswisu liaadam wa xawa fi lakli min ashajara ibliis dariiquu usoo maray aadam iyo xaawo inay geedkii cunaan baynu halkaana ku tafsiilinaynaa iyo adilada ku soo aroortay iyo culummadu waxay ka yidhaahdeen qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu yidhi faazallahuma ashaydaanu canha eh, eh, akhrajahumaa mima kaana fii ay min aljanna jannadiibuu ka soo saaray oo wuxuu u soo saaray naciimkii iyo wanaaggii ay ku jireen ilaa daari tacab daartii adduunyada iyo mashaakilka iyo dhibaatadu tiilay ayuu usoo saaray sababtuna waxay ahayd wuu waswaasiyey was waxa weeye wuxuu u qurxiyey oo waxa weye intuu wax u sheegay ayuu u qurxiyey inay geedkaa cunaan leanna waxa weye wuxuu sameeyey dhaar buu isku xaadiyey waa tuulahaa maaragtay wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin dhaar buu isku xaabiye wuxuu yidhi idinkaan idin naseexaynaya xaggee buu ka soo galay marka oo waxa weeye uu ka soo maray ilaahay wuxuu yidhi fa waswasa ilayhi shaydaanu baa waswaasiyey qaala wuxuu yidhi yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla ma ku tusiyaa maaragtay geedkii nolosha weligeed lagu waarayey iyo waxa weye boqortooyada aan dhamaanaynin aayadda kale waxa uu ku yidhi ma ku tusiyaa wuxuu yidhi wa qaala maa nahaakumaa rabbukumaa can hadihi shajara ila an takunaa malakayni aw takunaa min alkhaalidiin geedkaa waxa la idinku diiday oo sababta ilaahay idinka manciya waxa weeye haddaad geedkaa cuntaan malaa'igtaa ka mid noqonaysaan laba melag baad noqonaysaan weligiin dhiman maysaan oo waxa weeye waad joogaysaan waana waaraysaan haye noocaa ayuu marka isticmaalay leanna bilow aamnigu waxa weye waxaa ku abuuran eh, inuu weligii noolaaduu jecel yahay boqortooye inuu helana waa jecel yahay macnaha hal adulluka bule ma ku tusiyaa geedkii haddaad cuntid aadan weligaa dhimanaynin waad weligaa noolaanaysid boqortooye iyo nicmo iyo weligaana aad helaysid ma ku tusiya wa qaasamahuma ilaahay wuxuu yidhi fadallaahumaa biguruur wuxuu tusiyey maaragtay guruur ayuu ku riday ee waa khiyaamay macnaha waxbuu u tusiiniyey beena aan waxba ka jirin dhaar buu isku xaadiyey wuu u dhaartay markaasuu yidhi gala oo geedkaan cuna faazllahuma fadallaahumaa biguruur falama daaqa ashajara badat lahumaa sawaatuhuma mar alle markay geeskii dhedhamiyeen marka oo geeskii cuneen ayaa cawradoodii u muuqatay iyo waxa weeye xumaantoodii ayaa u muuqatay awalna ma ay arkaynin waana inoo imaan doontaa waxa ka qarinayey iyo nebigu si u tilmaamay fadafiqaa yasi wadafiqaa yaksifaani calayhimaa min waraqi ljanna geedihii jannada iyo caleentii jannada ayay isku dhedhejiyeen oo qof walba isku asturay aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi fa akalaa minha fabadat lahumaa saw-aatuhuma xumaantoodii baa u muuqatay mar alla markay cuneen wa cafaa aadamu rabbahu faqawa ila nebi aadam ilaahay buu caafiyey leanno wixii laga nahyey buu ku dhacay shaydaan baana ka qaalib noqday oo waxa weeye bilo-aamig oo dhan waa nooca waxa uu leyahay marka ibnu kathiir raximahullah wa kaanat xawaa akalat min ashajara qabla aadam horta markii hore xaawaa cuntay buy ibnu kathiir wuxuu leeyahay xaawa ayaa geedka bilowday oo shaydaanku dhanka xaawuu ka soo maray oo uu qurxiyey oo geedkii uu tusiyey oo yidhi geedka haddaa cuntaan wanaag baad helaysaan waswaas buu ku riday markaasay geedkii cuntay aadamna ay u qurxisay oo ku xambaartay inuu cuno isagiina oo waxa weye aad iyo aad ugu boorisay xadiid baa marka jira ishaaraya arrintaas oo uu odhanaya nebiga calayhi salaatu wassalaam lowlaa xawaa lam takun unta zawjaha haddayna xaawo jiri lahayn oo waxa weeye sababta khiyaamada maanta dumarku raggooda u khiyaamayaan xaawo ayay ka timid oo waxa weeye haddayna xaawo fir ku lahayn dumarkii waxa weeye weligeed qof dumaray ninkeeda ma khiyaanteen xadiidka imaamu albukhaari ayaa weriyey maaragtay fi axaadiis alambiyaa saddex kun iyo waxa weye saddex boqol iyo soddon wuxuu leeyahay marka ibn xajar raximahullah markuu xadiiskaa sharaxaya xaafid ibn xajar fiihi ishaaratun baa ku jirtay buu yidhi ilaa ma waqaca min xawaa fi tasyiiniha liaadam alakli min ashajar inay xaawo u qurxisay geedkii oo ku boorisay aadam intay horta iyadu cuntay ayaa xadiidkaa laga fahmayaa buy nas waadixa kuma aha laakin waa laga fahmaya oo waxa weeye waa daliil laga fahmi karo wey wuxuu yidhi marka fa macnaa khiyaanatahaa annahaa qabirat maa zayana laha ibliis khiyaanadu waxa weeye wixii ibliis u qurxiyey ayay horta aqbashay markay iyadii aqbashay oo ogolaatay oo la fiicinaatay ayay markaa aadamna ku boorisay oo u qurxisay oo waxa weeye ay tiri waxaan samee waa wax wanaagsan markaasi waxa weye saa dhibaatadii ugu dhacdo walaysa almuraadu bilkhiyaana irtikaabu almacaasi iyo fawaaxish iyo dhibaato leannao cid kaleba meesha ma joogin oo waxa weye khiyaano kale meesha ma oolin ee waxa weeye waxay u waxay aqbashay shaydaan wixii u qurxiyey unbay aqbashay wey wuxuu yidhi marka ibn eh, xaafid ibn xajar raximahullah amaa wixii ka dambeeya buu yidhi dumarka xaawo ka dambeeya hadde marka waxa weeye mid walba khiyaanada wixi ay samayso unbay khiyaamaysaa oo waxa weeye waa qof walba wixii uu la yimaado ayaa maaragtay la eegayaa ee maaha inay maaragtay kulligood isku mid yihiin waxaa ku jirta buu yidhi xadiidka xaafid ibni xajar raggii oo lala hadlayo oo laleeyahay maaragtay u dulqaato dumarkii leannao khalad baa ka dhacaya oo waxa weeye waxay ka wataan asalka arrintan waxa weeye waa wax ilaahay ku abuuray oo waxa weeye xaaway ka wataan oo waxa weeye hoo hooyo ayaa saa ahayd marka sidaa daraaddeed u dulqaata oo tasliye wey iyo sabirsiin raggii la sabirsiinayo halkaa wuxuu ku sharaacay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga majalada lixaad afar boqol iyo afartan iyo afar safxada ah ayuu halkaa kaga hadlay oo ku sharaxay calaa kulli xaal marka halkaa culammadu waxay leeyihiin xaafid ibnu xajar iyo ibnu kasiir iyo waxay leeyihiin markii hore xaawa cuntay xaawa markay cuntay kabacdi markaa shaydaankii ay aqbashay warkiisii ayay aadamna u qurxisay aadamna markaasuu ku dhacay labadoodiiba dhibaatada halkaasay uga timid oo waxa weye mashaakilka halkaasuu ka yimid ayay leeyihin qodobka koob iyo tobnaad aan usoo gudbayna waxa weeye maxay ahayd dharkii aadam maa jaa fi libaasi aadam wa xaawo iyo aadam markii jannada la dejiyey dharka ay qabeen oo cawradooda qarinayey oo waxa weeye ilaahay uu yidhi maaragtay shaydaan wuxuu doonayay inuu dharka ka siibo muxuu ahaa dharkaas ilaahay waxa uu yidhi yaa bani aadam laa yaftinannakum ashaydaanu kama akhraja abawaykum min aljanna yanzicu canhumaa libaasahuma liyuriyahuma saw'aatihima fii suurati alcaraaf ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu sheegay inuu shaydaan ka digtoonaadaa la yidhi siduu aabihiin iyo waxa weeye labadiida dhashay oo waxa weeye xawo iyo iyo aadam calayhim assalaam siduu jannada uga soo saaray yanzicu canhumaa libaasahuma isagoo dharkii ka siibaya liyuriyahumaa saw-aatihimaa si ay xumaantoodii u arkaan iyo cawradoodii iska ilaaliya buu yidhi saasoo kale iyo idiigelin wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebiga ayaa xadiis ku fasiray arrintan oo waxa weeye inoo bayaaninaya nebigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam ina aadama kaana rajula duwaalan kaannahu naklatun saxuuq wuxuu ahaa buu yidhi nebi aadan calayhi salaam nin aad u dheer oo waxa weye dee waa ti aanu soo marnay inuu lixdan dhundhun ahaa nin aad u dheer buu ahaa waxaad moodaa buu yidhi timirta geedaha timirta oo dheer dheer ay saxuuq waxaa la yidhahdaa ay addawiil geedaha aad u dheer dheer oo timirta ayuu la mid ahaa buu yidhi kathiiru shacri kafiiru shacri ras madaxiisa timaha ku yaalla aad bay u dheeraayeen oo aad bay u badnaayeen falama rakiba alkhatia badat lahu cawratuhu mar alla markuu dembigii galay oo geeskii dhadhamiyey ayuu cawradiisii arkay wa kaana laa yaraahaa qabla dalik awel markii hore ma u arki jirin oo cawradiis waa ka qarsoonay oo ilaahay baa ka qariyey oo waxa weeye timahaas iyo ilaahay ku asturay oo waxa weye ma muuqan mana uu arkaynin xaawna sidoo kale ahay fandalaqa haaridan wuu baxay isagoo cararaya jannadu ayuu ku dhex cararay fatacallaqat bihi shajaratun geed baa qabtay fa qaala lahaa arsilini isiida arsilni isiidaa buuye oo waxa weye geed yow isiida fa qaalat geedkii baa markaa waxay tihi lastu bimursalatik kuma sii daynay ilaahay baa amar siiyey oo la yidhi qaba aadan muxuu u cararaya ilaahay baa markaa u dhawaaqay oo waxau yidhi wanaadaahu rabbuhu ilaahay baa u dhawaaqo o wuxuu yidhi yaa aadamu aminii tanfur maanigaad iga cararayso qaala wuxuu yidhi rabbi inii astaxyiituka waan kaa xishooday oo waxa weeye dembi baan ku dhacay khalad wixii laiga nahiye ayaan ku dhacay sidaa daraaddeed baan cararay xadiidkaa marka wuxuu inoo caddeeyey inuu waxa weeye aadam ilaahay uu ka qariyay cawradiisa ee meesha waxa weye dhar kale iyo waxa weye dharkaan hadda aynu naqaan ma oolin meesha laakiin ilaahay waa asturay oo ka qariyey waxa weeye timo dheerna wuu lahaa cawradiisana ma arkaynin ilaahay baa marka ka xijaabay wey xadiidkaa waxaa weriyey xaakim fi lmustadrak wa saxaxahu maaragtay alxaakim calaa shardi shaykhayn wa waafaqahu dahabi imaamu dahabina waa saxiixiyey imaamu xaakimna waa saxiixiyey waa xadiis saxiixa ah oo waxa weeye maaragtay sugan wey halkaa marka waxay nooga caddaaday qodobkaa dharkii la inoo sheegay oo la layidhaha dharka yanzicu canhumaa libaasahumaa in dharkaa ilaahay xijaab uu saaray uu ahaa oo waxa weeye cawradooda ka qariyey timo dhaadheerna ay lahaayeen oo waxa weeye aadam uu timo dheer lahaa marka ilaahay baa asturay oo waxa weye cawrada ka qariyey ee waxa weye dharkaan hadda aynu naqaano oo kale haddee markaa waxaweye dharka jannada ma garanayno oo waxa weeye jannada markii la tagaba dhar baa la xiranaya laakiin dharku nooc uu yahay ilaah baa garanaya ee ma dharkaan adduunka hadda aynu ku naqaano qodobka labiyo tobnaadaan usoo gudbayna waxa weeye nadamu aadam wa xawaa wa istikfaaruhuma aadam iyo xaawa oo qoomamooday oo shallaayey oo toobad keenay oo ilaahay usoo noqday oo dembi dhaaf weydiisanaya wanaadaahumaa rabbuhumaa alam anhakumaa can tilkuma shajara wa aqul lakumaa ina ashaydaana lakumaa caduwun mubiin ilaahay baa la hadlay markay geedkii cunayno waxaa la yidhi ilaahay wuxuu ku yidhi war miyaanan idi odhan oo geedkaa idinka nahyiin oo aana idin oran shaydaan cadow buu idin yahay iska ilaaliya qaalaa rabbana dalamna anfusana wain lam takfir lana wa tarxamna lanakunanna min alkhaasiriin way qireen marka inay khaldan yihiin oo khalad ku dhaceen oo dembi ku dhaceen oo waxay yidhahen ilaahu nafteedii baan dulminay haddaada noo dembi dhaafin oo aadan noo naxariisan oo aadan wanaag noo samaynin dee dadka khasaaraan ka mid noqonayna sida ibliis u khasaaray oo naar u galay oo waxa weye amarkaadi u diiday hadda annagana khasaaraa ah nagu sugnaanaysa mar haddii adigu aadan noo dembi dhaafin wey qaala ibnu katiir raximahullah wa hada ictiraafun wa rujuucun ila alinaaba watadallul wa khuduucun wastikaana waiftiqaarun ilay waxay kutusaysaa buu yidhi arrintaas inay ilaahay isku dulleeyeen ilaahay u khushuuceen ilaahay usoo noqdeen ay rujuuc sameeyeen oo waxa ilaahay u toobad keeneen saacaddii xumayd oo aad iyo aad cajiibka ahayd oo cabsida iyo mashaakilka halkaa yeelay oo macsida ku dhaceen isla markiiba ilaahay usoo noqdeen ma ay samaynin sidii ibliis oo ma ay oranin annagaa cunnay geedkii oo waanu samaynay islama ay soo taagin oo waxa weeye ma aynan eh, maxaa geedkaa noogu diiday muran lama imaan sidii ibliis oo kale ee waa isdhiibeen sidaas daraaddeed buu yihi marka ibnu kathiir qof walba oo duriyaddii nebi aadama markuu khalad ku dhaco hadduu ilaahay usoo noqdo oo ilaahay u toobad keeno oo khaladkiisa uu qirto ilahay waa u dembi dhaafaya nebiguna waa tuulaha calayhi salaatu wasalaam kullu ibni aadam khada wa khayru alkhadaa'ina tawaabuun haddaba qof walba oo bilo-aamya waxaa laga rabaa oo muslima markuu dembiga galo inuu ilaahay usoo noqdo oo ilaahay u toobad keeno oo dembi dhaaf weydiisto oo ilaahay u tadaruco oo ilaahay baryaa la raba sidaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam uu yeelay wey qodobka saddex iyo tobnaad waxa weeye ma jaa fi ikhraaji aadam wa xawaa min aljanna halkaa marka markay qirteen oo waxa weye ay dembigoodii qirteen intaan ilaahay toobadii ka aqbalin ayaa la yidhi ka baxa marka jannada oo waxa weye iyagii waa toobad keeneen waa soo noqdeen ilaahay bay baryeen laakiin waxaa la yidhi haye jannada ka baxa marka oo waxa weye jannada ka baxa ilay khaladkoodii qirteen ilaahay wuxuu yidhi qaala hbiduu bacdukum libacdin caduw walakum fi lardi mustaqarun wamataacun ilaa xiin baxa baa la yidhi oo ka dega oo hoobta oo jannada ka baxa oo waxa weeye dhulkaad tegaysaan qaarkiinba qaarka kaluu cadow u yahay dhulkaad ku noolaanaysaan ilaa iyo wakti laga gaaro ilaa iyo maaragtay qof walba intuu ka dhinto ama waxa weye ilaa yowma alqiyaama la gaaro dhulkaad tegaysaan aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi maaragtay qaala habi qaala habidaa minha jamiican bacdukum libacdin caduw fa imaa yaatiyannakum minii huda marka adduunkii haddii la yimaado oo dhulka aad tagtaan oo waxa way dhulka ku tarantaan fa imaa yaatiyannakum minii huda haddii hanuunkaygii idin yimaado oo aan nebiye idiinsoo diro oo rusul idiinsoo diro faman faman tabi faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa qofkii hanuunkayga raaca oo dariiqa xaqaa mara waxa weeye falaa yadilu walaa yashqa mana dhumayo oo adduunkii ma baadiyoobayo aakhirana waxa weeye naar ma gelayo oo shaqi ma noqonayo marka waxbayda ka dhimi maysee orda adduunka taga oo dhulka taga oo waxa weye awalba dhulkaa laydinku talagalay asbaab bay ahayd waxaan oo dhan asbaabtiina waa marteen orda dhulka taga marka leanna sabab bay waxaanay ahayd oo ayn waxa weeye sida waxa weeye wax walba sabab bu ilaahay u sameeya waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka dadkii labadaasay u qaybsamayaan marka qofkii ilaahay beeniya haddi naar buu gelaya qofkii ilaahay rumeeya camal saalixa iimaan saxiixa la yimaada nebiyadii raaca dariiqoodii marana ilaahay janna u ballan qaada wa qaala nabiyu sala allahu alay waslam nebigu wuxuu yidhi xadiis saxiixa ka sugnaaday waxa uu yidhi khayru yowmin dalacat fiihi shamsu yowm aljumuca maalinta ugu khayr badan maalmaha qoraxdu soo baxdo waa maalinta jumcaha wey wuxuu yidhi marka nebigu calayhi salaatu wassalaam fiihi khuliqa aadam nabiyullaahi aadam baa la abuuray maalin jumca waataynu soo sheegnay oo nidhi bacda alcasar fii aakhiri saacaat ayaa la abuuray khalqigana isagaa ugu dembeeyey jumcihii baana la abuuray wa fiihi udkhila aljanna jannadana waxaa la geliyey maalintii jumcaha ayaa la geliyey wa fiihi ukhrija minha maalintii jumcaha baana jannada laga soo saaray wa fii riwaayatin waxay ahayd wa fiihi taquumu saaca saacadduna waxay istaagaysaa maalin yowma alqiyaama imaamu muslim baa wariyey fii kitaabi aljumuca ayuu ku wariyey kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo saddex iyo kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo afar can abi hurayra oo waxa weeye sharxu imaam nawowi ayaad ka helaysaa halkaa marka waxay nooga caddaatay nabiyullaahi aadam calayhi salaam markuu ilaahay usoo noqday oo dembigiisii uu qirtay haddaba markaa waxaa la yidhi jannada ka baxa orod dhulka taga marka oo hoobta oo jannada ka baxa marka ila ilaahay baad caasideene jannada looguma talagelin in ilaahay lagu caasiye dega baa layihi dhulka taga marka amaa muddadii iyo waktiga uu jannada joogay waa la isku khilaafay wuxuu yidhi ibnu katiir raximahullah qaala ibnu cabaas waxaa ka sugnaatay cabdullahi ibnu cabaas inuu yidhi ma uskina aadamu aljanna ila ma bayna salaati alcasri ila guruubi shamsi ilaa iyo inta udhaxaysuu jannada joogay bacd alcasri iyo waxa weeye qoraxdu intay dhacaysa intaa udhaxaysa waataynu nidhi bacd alcasr baa la abuuray marka wuxuu leeyahay bacd alcasr markii la abuuray jannadana la geliyey lagana soo saaray waxa weeye intaasuu ku jiray oo waxa weye inta maalintii dhammaan ayuu ku jiray oo waxa weeye daahirkii xadiidkii e, e, soo horreeyey ayuu waxa weye marka asarkaasi qaatay wey oo wuxua maaragtay fiihi khuliqa aadam wa fiihi ukrija wafiihi udkhila aljanna wa fiihi ukhrija minha marka halkii jumca miyaa mise waxa weye jumcayaal kala duwan khilaafku gadaal bay nooga imaanaya laakiin wuxuu leeyahay cabdullahi ibnu cabaas wuxuu nebi wuxuu nebi aadam la dejiyey jannada uu ku jiray bacda salaati alcasri ilaa guruubi shams ilaa qoraxdu intay ka dhacaysa atarkaa waxaa weriyey imaamu xaakim fi lmustadrik ayuu ku weriyey wa qaala saxiix calaa shardi shaykhayn walam yukharijaahu wawaafaqahu dahabi marka haddii xadiiska mar imaamu xaakim uu saxiixiyo imaamu dahabina ku waafaqo waa xadiis saxiixa wey waa la qaadanayaa haddaan culimo kale ayna daciifin wey mana aynu helin culimo kale oo daciifisay wey qaala ibnu kathiir wuxuu yihi raximah llah fain kana alyawm aladi khuliqa fiihi ukrija fiihi wa qulnaa ina alayaama sita ka hadihi alayaam haddii aynu naraada buu yidhi maalintii jumcihii la abuuray isla jumcihii baa la geliyey jannada isla jumcihiina waa laga soo saaray oo bacd alcasr baa inta la abuuray oo jannadii la geliyey oo cabaar joogay baa haddana laga soo saaray haddii aynu naraado oo aynu dhahno maalintaasi waxay la mid tahay maalintan adduunka xataa taasi waa wax yar wey waa wakti aad u yar wax suurtagalana ma ah waa wakti aad u yar wey laakiin waxaa sugnaatay oo saxiixa oo waxa weeye sugan aayado qur qur'aanana ku sugnaatay wa ina yowma cinda rabbika kaalfi sanati mima tacudun maalinta aakhiro oo waxa weeye jannada iyo samada iyo markii la joogo oo waxa ilaahay agti maalinta la xisaabiyaa waxay la mid tahay kun sano oo waxa weeye adduunka markaynu joogno la xisaabiya la mid marka ugu yaraan markay ugu yaraato nabiyullaahi aadam calayhi salaam kun sano in u dhigata oo waxa weeye adduunka markii la joogo ayuu jannada joogo ayaa marka halkaas kaaga caddaanaysa marka wuxuu leeyahay marka eh, waxaa kaloo sugnaatay buu yidhi in waxa weeye bacd alculamaa ay yidhaahdeen maalinta aakhiro waxay u dhigantaa ilaa iyo waxa weeye eh, lix kun oo maalmood ayay u dhigantaa eh, sittatu aalaaf ayay u dhigantaa sana kama taqadama cabdullahi ibn cabaas iyo siday yidhahdeen iyo mujaahid iyo siday yidhahdeen ibnu jariirna uu doortay haddaba marka halkaa waxaa ka caddaatay faqad labisa hunaaka muddatan tawiila muddo dheer inuu jannada joogay nabiyullaahi aadam ayaa halkaa ka sugnaatay markii adduunka loo fiiriyo marka waxaynu nidhi ugu yaraan maalinta aakhiro iyo xaggaa la joogo waxay u dhigantaa kun sano sida ilaahay uu yidhi oo adduunkaa haddaba marka waa wakti aad u badan haddii dhankaa laga maro wey qodobka afar iyo tobnaad waxaa weeye ma jaa fi tawbati illahi calى aadam calayhi الsalaam ilaahay oo ka toobad aqbalay marka markii jannadii laga soo saaray oo la yidhi orda dhulka taga oo ay toobad keeneen ilaahay toobaddii waa ka aqbalay marka waxaa sugnaad ilaahay waxa uu yidhi fatalaqىa aadamu min rabbihi kalimaatin kelimaadkaa horaan usoo sheegnay oo waxa weeye qaalaa rabbanaa dalamna anfusana wa in lam takfir lana watarxamna lanakunanna min alkhaasiriin waxaa saa ku fasiray imaamu mujaahid saciid ibn jubayr w abilcaaliya w arabic ibn anas w alxasan albasri wa qataata wa maxamed ibn kacab ayaa ku fasiray wa cadaa wa gayruhum saxaabadii o dhan waxay yidhahdeen fatalaqaa aadamu rab min rabbii kelimaatin kelimaadkaa loo jeedo waa qowluhu tacaala rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhaasiriin qowlka ayaa loo jeedaaba marka markuu saa yidhi ilaahay baa ku ilhaamiyey oo ilaahay baa waxa weeye u waxyooday markuu noocaa ay yidhaahdeen labadiiba oo ilaahay usoo noqdeen ayaa markaa ilaahay waxa uu yidhi fataaba calayhi ilaahay waa ka toobad aqbalay innahu huwa tawaabu raxiim ilaahayna waa mid toobad aqbala oo raxiima liman taaba wa anaaba ila allah wa aamana wa camila camalan saalixan ilaahay qofkii u toobad keena waman taaba taaba allahu calayh ayuu maaragtay xadiis ku sugnaaday saxiixa haddaba halkaa marka waxay nooga caddaatay nabiyullaahi aadam calayhi salaam dembigii markuu galay sidii ibliis oo kale ma uu yeelin ee waxa weeye isla markiiba qoomamo ayuu la yimid annadamu tawba ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam qofku ficilkii xumaa uu galay inuu ka qoomamoodo oo waxa weeye uu ka xumaado toobaday ka mid tahay haddaba marka markaasu ilaahay dembi dhaaf weydiisteen oo u tadaruceen kabacdi marka ayaa jannadii laga saaray jannadii markii laga saaray oo waxa weeye markaa kabacdina ilaahay ka toobad aqbalay oo loo dembi dhaafay weyn marka wax dembiya iyo wax eeda oo uu ku leeyahay haba yaraatee ma jirto weyn leanna waxa weeye hadduu mar toobad keenay maaragtay nebigu wuxuu ku yidhi attaa'ibu min adembi kama laa dembe leh qofkii toobad keena waxa uu la mid yahay isagoon dembiba lahayn ayuu la mid yahay marka qofku mar hadduu toobad keeno wax dambe oo lagu canaananayo ma jirto weyn qodobka shan iyo toban oo aynu usoo gudbayna waxa weeye dikru ixtijaaji aadam wa muusa calayhim asalaam waxa weeye nebiyullaahi muusa calayhi salaam oo samada kula kulmay aadam oo la doodaya oo canaananaya oo odhanaya maxaad jannada nooga soo saartay ayaynu halkan ku caddaynayna xadiidkii abu hurayra radi allahu canhu waxa uu yidhi nebigu waxa uu yidhi ixtaja aadamu wa muusa muuse iyo waxaa dooday aadam ayaa dooday faqaala muusa muusa ayaa wuxuu yidhi nabiyullahi muusa calayhi salaam ayaa wuxuu yidhi anta aadam aladi khalaqaka allahu biyadih ilaahay eh, maaragtay gacantiisa ayuu kugu abuuray aadamow wa nafaka fiika min ruuxi naftiisiina waa kugu afuufay wa asjada laka malaa'ikatahu malaa'igtiisiina waa kuu sujuudiyey wa askanaka jannatahu jannadiisiina waa ku dejiyey jannatuhu jannadiisiina waa ku dejiyey akhrajta annaasa min aljanna bidembika wa ashqaytahum adiga ayaa dadkii marka sabab u noqday in jannada laga soo saaro leanna haddaad jannada joogi lahayd adigii xaawa aad jannada joogi lahayde oo bilow aadmigu halkaa ku tarmi lahaayeen sida malaa'igtu halkaa u joogto ayaad idinkana jannada u joogi lahayn annagoo dhan halkaasaan ku tarmi lahayn wax waxaa weeye dhibaatona gaari lahaydba ma jirin adaa waxaa noogu sababa buu leeyahy aadin baa hadlay wuxuu yidhi yaa muusa eh, yaa muusa muusow anta aladii asdafa allaahu maaragtay birisaalatii wa bikalaami waxaad tahay bisuumatid buu yidhi ilaahay ninkuu doortay oo waxa weeye uu u doortay maaragtay risaaladiisii oo tawraad ku dejiyey oo waxa weye ilaahay uu la hadlay biduuni waasita iyadoo aan meleg loo soo marin ilaahay uu toos kuula hadlay wa kallama allahu muusa takliima waatuu yidhi ilaahay ilaahay nebi muuse waa la hadlay wuxuu yidhi marka wa anzala calayka towraat tuuraadna waa kugu dejiyey atalumuni ma waxaad igu canaananaysaa oo igu eedaynaysaa calaa amrin arrin qadar rabbi ahayd katabahu llahu ilaahay uu igu qoray calaya dushayda qabla an yakhluqunii intuuna ilaahayba i abuurin oo aniga baan la i abuurin arrin looxal maxfuudka lagu qoray inaan dembigaa galo in jannada layga saaro in dhulka aan tagno leanno ba aayadaha wuxuu ku bilaabay innii jaacilun fi lardi khaliifa dhulkaaba loogu talagalay nabiyullaahi aadame dembigaan marka waxaan oo dhan sabab bay ahaayeen wax lagu eedeeyaba ma aha wey oo waxa weye maxaad bay igu canaananaysaa weye arrintan qadar rabbi bay ahayd asbaab baa looga dhigay saasay noqotay aniga maxaad iga rabtaa wey ilaahay baa waxaan qadaray markaasu wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam faxaja aadamu muusa nabiyullaahi aadam wuu ka gar helay nebi muuse oo nebi aadan baa gartii helay leanna waxa weeye arrin loogu talagalay ayay arrintaani ahayd oo waxa weye markii horeba waxaa loogu talagalay aadam calayhi salaam in waxa weeye uu dhulka tago oo dhulka joogo ayaaba asalkiisaba loo abuuray wey xadiidkaa waa muttafaqun caleyh weye imaamu albukhaari iyo muslim iyo waxa weeye imaamu axmed abu daawuud tirmidi maaragtay ibnu maaja intaasoo dhan baa weriyey waa xadiis saxiixa wey halkaa marka waxay inooga caddaatay nabiyullaahi aadam calayhi salaam inaan lagu eedayn karin oo la odhan karin muxuu geedkii u cunay oo waxa weeye sababtaa maxaa keenay isaga ayaa dhibaatadoo dhan noolahaa inaan la odhan karin ayaa halkaa ka caddaatay oo waxa weye arrintan qadar rabi bay ahayd asbaab baa looga dhigayey saasuu marka waxa weye ay arrintii u caddahay wey qodobka eh, aynu usoo gudbayno oo lix iyo toban waxa weeye mas'alatu lmithaaq wa istindaaqu duriyati aadam bitawxiid ballantii laga qaaday duriyatu aadam calayhi salaam ayaynu halkaan kaga hadlayna oo miihaaqdu waa ballan wey ballantii marka laga qabtay alastu birabbikum qaaluu bala ayaynu halkaan ku caddaynayna waxa uu yidhi maarata ilaahay waxa uu yidhi qaala allahu tacaala waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum wa ashadahum calaa anfusihim alastu birabbikum ilaahay waxa uu yidhi ballan baan ka qaadnay usheeg sheeg baa layihi dadkaaga markii aan ballanta ka qaadnay duriyaddii nebi aadam inta dhabarkiisa laga soo saaray oo la markhaanti geliyey uu ilaahay yidhi war miyaanan rabbigiinii ahayn marka ay yidhaahdeen qaaluu bala waa tahay rabbigeedii shahidnaa an taquluu yawma alqiyaamati inaa kunna can hada gaafiliin haddaba ilaahay arrintaa wuxuu u sameeyey inaynan bilow aadmigu aakhire markii la yimaado ayna odhan annagu arrintaan maanu ogeyn naloomana soo gaarsiin warna uma hayno ama aynan odhan ow taquulu inaydan odhan inama ashraka aabauna min qabl wa kunaa duriyata min bacdihim afatuhlikunaa bima facala almubdiluun ama ayna duriyaddii odhan oo deliil ka dhiganin annaga waa ka dembaynay aabbayaashayaa waxaan sameeyey ma waxaana la ku cadaabayaa wax ay sameeyeen dad waxa weeye dhaalimiin ahaa annaga waxa maanu samayn cabdullahi ibni cabaas waxaa laga wariyey can inabiyi sal allahu alay slm nebigu inuu yidhi akhada allahu tacaala almithaaqa min dahri aadam calayhi asalaam nacmaan nacmaan marka waxa weeye yacni carafa ilaahay ballanta wuxuu kaga qaaday oo duriyadda nebi aadam meesha lagaga hadal siiyey oo loo yidhi alastu birabbikum waxay ahayd carafa buurta carafa ayay ahayd oo meesha waxa weye xajka oo carafa ayay ahayd baa layidhi oo nebigu waxa weye xadiidka ku caddaynaya wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam fa akhraja min sulbihi dhabarkiisa ayuu wuxuu ka soo saaray duriyaddii oo dhan ilaa iyo yowma alqiyaama wixii dhalan lahaa ayuu duriyaddii ka soo saaray dhabarkiisa say u dhan yihiin markaasuu waxa weeye aayaddaa nebigu xusay oo waxa weye aayaddaa akriyey waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim maaragtay eh, duriyatahum ilaa aakhir alaayaat ilaa uu ka yidhi alastu birabbikum qaaluu bala marka halkaa waxay inooga caddaatay in waxa weeye ballantaasi ay dhulka ahayd oo waxa weeye meesha duriyatu aadam calayhi salaam dhabarkiisa lagaga soo saaray oo waxa weeye inta dhabarka ilaahay uu ka soo saaray duriyaddii la yidhi alastu birabbikum inay dhulka ahayd khaasatan inay ahayd carafa ayaa halkaa inooga cadaatay xadiidkaa marka waxaa weriyey libni abi caasim fi sunna ayuu ku wariyey waxasanahu sheikh albani maaragtay fi takriiji eh, asuna libni abi caasim laba boqol iyo laba ayuu xasan kaga dhigay wa can hishaam ibni xakiim waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayh wasalam inuu yidhi ina allaha akhada duriyata aadam min dahrihi ilaahay waxa uu ka soo qabtay oo ka soo saaray duriyaddii nebi aadam oo dhan ilaa yowma alqiyaama wixii dhalan lahaa dhabarkiisa uma ashadahum wuu markhaanti geliyey calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala uma afaada bihim fii kafi markaasuu haddana waxa uu yidhi ilaahay haaulaa'i fi ljanna wa haaulaa'i fi nnaar intuu laba u qeybiyey ayuu waxa uu yidhi kuwaana waa ahlu naar kuwaana waa ahluljanno duriyaddii oo dhan markaase waxay yidhahdeen ilaahay wuxuu yidhi marka markuu saa yidhi ayuu wuxuu yidhi markaa fa ahlu ljannati muyasaruuna licamali ahli ljanna dadkii ahlu jannaha ilaahay janno ugu talagalay waxaa loo fududaynayaa camalkii ahlujanna oo camal wanaagsan baa loo fududaynayaa oo ay janno ku galaan wa ahlu nnaari dadkii ahlu naarkaana muyasaruuna waxaa loo fududaynayaa licamali ahli nnaar camalkii ahlu naarka oo naarta ay ku geli lahaayeen ayaa loo fududaynaya oo macaasidii baa u fudud daacadii waa ku adag tahay macaasidii baa u fudud wey imaam albazaar baa weriyey iyo imaamu abaraani maaragtay wa saxaxahu sheikh alalbani fi saxiix aljaamic kun iyo toddoba boqol iyo labo ayuu ku saxiixiyey waxaa kaloo ka sugnaatay anas ibnu malik radi allahu canhu inuu yidhi nebiga ayaa wuxuu yidhi yuqaalu lirajulin min ahli nnaari nin ahlu naarka ka mida ayaa maalinta yowma alqiyaamaha ilaahay wuxuu odhanayaa ara'ayta low kaana laka maa cala alardi min shayin a kunta muftadiyan bihi ka waran baa la yidhi haddii aad adduunka wixii joogay oo dhan lahaan lahayd xoolihii adduunka yiilay dahabkii iyo nicmadii wax alle wixii adduunka yeelay haddii aad adiga maanta aad haysan lahayd ma isku furan lahayd see buuna iskugu furteen nin waxa weye naar ku jira oo ololaya markaasuu wuxuu yidhi fa wuxuu odhanayaa nacam waan isku furan lahaa ilaahayo ilaahay baa markaa wuxuu odhanayaa kadabta been baad sheegtay faqad aradtu minka ahwana min dalik waxaan kaa doonay wax intaa ka yar qad akhadtu calayka fii dahri aadam dhabarkii nebi aadan baan waxaan ballan kaaga qabtay an laa tushrik bii shay-a inaadan shirki ii samaynin fa abayta ilaa an tushrik waa diiday inaad shirki ii samaysid mooye wax kale waa diiday haddaba beenlow baa taaye ku jir naarta wey muttafaqun caleyh way xadiidkaasna oo imaamu axmed iyo bukhaari iyo muslim baa weriyey waa xadiis saxiixa halkaa marka waxay inooga sugnaatay oo qodobka aynu ka qaadanaynaa ilaahay inuu durriyaddii nebi aadan uu ballan ka qaaday ballantaasna in lagaga qaaday maaragtay buurta carafa oo waxa weeye maka ku taala oo waxa weeye ilaahayna ballantaa uu ka qaaday tawxiid uu yihi alastu birabbikum qaaluu bela qof walba marka oo ilaahay naar ugu talagalayna maalintaasu wuxuu yidhi naar baan geynayaa intaa intii ilaahay janno ugu talagalayna wuu sheegay ilaahay laakiin nebigu wuxuuna leeyahay qofkii ahlu naarana waxaa loo fududaynayaa camalkii ahlu naarka kii ahlu jannana waxaa loo fududaynayaa camalkii ahlu jannada marka icmalu qof walba u dadaal oo wanaag la imow oo waxa qof walba inuu dadaalo wey qodobka waxa weeye toddobiyo toban waxa weeye xasratu ibliis qoomamadii uu qoomamooday min towbati aadam calayhi salaam waxa weeye ibliis oo aad iyo aad uga carooday oo qoomamoonaya toobadii uu toobad keenay nabiyullaahi aadam calayhi salaam iyo xawa ay toobad keeneen wuxuu yidhi ibnu katiir raximahullah waxaa inoo soo hormartay buu yidhi in waxa weeye ilaahay uu amray nabiyullaahi aadam inuu u sujuudo malaa'igtii in la amray inay nabiyullahi aadam u sujuudaan uuna diiday markaa ibliis inuu u sujuudo isagoo xaasidnimo arrintaa u samaynaya wuxuu ballan qaaday marka cadaawad iyo waxa weeye inuu la dagaalamayo oo waxa weye markii naxariistii laga dheereeyey ayuu isaguna dagaal ballan qaaday oo wuxuu yidhi ballan waxaa inaan kulligood hoojiyo waxaa ka sugnaatay marka nebiga calayhi salatu wasalaam inuu yidhi idaa qara'a ibnu aadam haddii qofka binu-aadmiga uu akriyo assajdata ay sujuudu talaawa markuu qur-aanka akriyo oo meel lagu sujuudo uu soo maro fasajada uu sujuudo ictazala shaydaanu yabki shaydaan ayaa ka cararaya oo ka dheeraanaya oo ka durkaya isagoo ooyaya oo oranaya wuxuu oranayaa yaa weylahu hooggiise umira bisujuudi fasajada falahu ljanna sujuud baa la amray ilaahay inuu u sujuudo oo waxa weeye wuu yeelay oo bini-aadmigu waa hoggaansamay jannuu gelaya wa umirtu waxaa lay amray assujuuda bisujuudi facasaytu faliya nnaar anigana sujuud baa lay amray waan diiday naar baa ii sugnaatay halka ayuu ka qoomamoonaya imaamu axmed iyo imaamu muslim baa weriyey iyo waxa weeye keyrkoodba waa xadiis saxiixa weeye oo sugan sida maaragtay ay ibn maaja iyo xadiidkii abu hureyra radi allahu canhu waa xadiis saxiixa marka halkaa marka waxaa inooga sugnaatay inuu qoomamoonayo oo shalaayayo oo aad iyo aad u shalaayayo markuu arko qof bilow aamniya oo ilaahay darti u sujuudaya inuu aad iyo aad uga xumaanayo ayaa halkaa inooga sugnaatay marka in layska ilaaliyo weeye ibliis lacanahu llah waxaynu usoo gudbaynaa qodobka siddeed iyo toban waan soo koobkoobaynaa insha allah qisada aad bay u dheer tahay waxa weeye dikru qisati bani ibnay aadam qaabiila wa haabiil qisadii dhex martay qaabiil iyo haabiil iyo diliddii ay isdileen oo qaabiil uu walaalkii haabiil dilay ayaynu halkaan kaga hadlayna qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yidhi watlu calayhim naba'a bnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaanan fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar qaala laaqtulannak qaala inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu yidhi nebi maxamed baa la hadlayaa u sheeg baa la yidhi oo ku dul akri ummadaada warkii waxa weye labadii wiil oo nebi aadam uu dhalay waa qaabiil iyo haabiil markii waxa weeye ay qurbaan dhoweeyeen sadaqo weeye sadaqadii markay dhoweeyeen oo waxa weye waynoo imaan doontaa habka ay u dhoweeyeenna markii aahaarta iyo sharaxa aynu gaarno fatuqubila min axadihimaa waa haabiil weye haabiil baa laga aqbalay walam yutaqabal min alaakhar kii kaloo qaabiilna lagama aqbalin qaabiil baa xanaaqo wuxuu yidhi qaala la aqtulanaka waa ku dilaya oo maxaad ugu dilaysaa buu yidhi haabiil inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa dadka ilaahay ka cabsanaye lain basadda ilaya yaddaka litaqtulanii maa ana bibaasidi yadaya ilayk aniga waxa weye haddaad gacanta ii fidisid buu yidhi oo dagaal iila timaadid oo aad hartiina ay dishid anugu gacanta kuu fidin mayo kulana dagaalami mayo mana ku dilayo oo maxaad doonaysaa marka wuxuu yidhi markaa waxaan doonayaa oo aanan kuu fidinaynin inii akhaafu allaha rab alcaalamiin ilahay baan ka cabsanaya inii uriidu an tabu'a biitmi wa itmika fatakuna min asxaabi annaar wadalika jazaau alظaalimiin waxaan kaloo doonayaa kow ilaahay baan ka cabsanaya marka labaad waxaan rabaa dembigaaga iyo dembigaygaba oo waxa weeye dilkaadi dilaysid dembigiisa intaad dhabarka u ridatid inaad hadda mid khasaarad noqotid oo naar aad geshid ilaahayna saasuu ku abaalmariya dadka dhaalimiinta ah wey qaala ibn kahiir raximahullah waxa uu leeyahay fadakara imaamu suddi can abi malik wa abi saalix can ibni cabaas inuu yidhi cabdullahi ibni cabaas iyo in laga wariyey iyo waxa weye cabdullahi ibni mascuud iyo in laga wariyey inay idhaahdeen ana aadam calayhi salaam kaana yuzawiju dakara kuli badnin biunta alaakhar waxaa la yidhi xawa waxay dheli jirtay laba mataanaa wiil iyo gabar bay dhali jirtay leanna waxaa la rabaa tarankii inuu bato markaasaa waxaa waxaa la isku guurin jiray labada aan isku mataansanayn ayaa isguursan jiray oo wiil walba gabadha ku mataansan looma ogolayn inuu guursado gabadha kale oo waxa wey aan ku mataansanayn ayuu guursan jiray haabiil ayaa wuxuu doonay baa la yidhi marka inuu guursado gabadhii ku mataansanayd qaabiil wa kaana akbara min haabiil waxaana weynaa qaabiil wa ukhtu qaabiila axsan gabar qurux badan bay ahayd bale fa araada qaabiilu an yastactara biha wuxuu doonay inuu ka isagu waxa weeye qaato oo waxa weeye u diido oo waxa weye ninkaani uuna guursan si ay isaga markaa keligii ugu noqoto oo markaa isaga guursado wa amarahu aadam aadam ayaa amray calayhi salaam oo wuxuu yidhi u guuri walaalkaa gabadha markaasuu diiday markuu diiday ayaa waxaa markaa aadam wuxuu ku yidhi calayhi salaam qurbaan dhoweeye oo nin walbow waxaad keentaa wax sadaqa ah marka qurbaanku waxa weeye sadaqa inta la keeno oo meel la dhigo haddii ilaahay uu aqbalo naar baa imaanaysa samada ka soo degaysa way cunaysaa way gubaysaa haddaan ilaahay aqbalinna naartaa ma imaanaysa waxay dhaweeyeen marka eh, wuxuu yidhi marka eh, waxay leeyihin saxaabadu aadan wuxuu aaday inuu soo xajiyo oo xajkiibuu aaday markuu xajkii aadayey ayuu samada la hadlay iyo dhulka iyo buuraha oo waxa uu ku yidhi reerkaygii iyo ilmahaygii ii waardiyeeya waad diideenoo waxay dhahen annaga ma waardiyeyn karno mas-uuliyaddaa ma qaadi karno waatuu ilaahay lahaa ina caradna alamaanata cala asamaawaat waalardi waljibaali fa abayna an yaxmilna wa ashfaqna minha waxamalaha alinsaanu innahu kana daluuman jahuula waxaa qaaday baa la yidhi marka mas-uuliyaddii la wareegay qaadiil oo yidhi anaa mas-uuliyadda qaadaya nin aad adag bu aha ilaahay ka cabsanaynin oo mas-uuliyaddii dhabarka u rid markaasuu markuu tegey marka ayaa qaabiil iyo haabiil nin walba wuxuu keenay sadaqadiisii haabiil wuxuu keenay baa la yidhi neef ariya oo buuran oo waxa weye aad u wanaagsan ari buu lahaa baa la yidhi ayuu yidhi aniga neefka ariga ayaan ilahay darti u sadaqaynaya qaabiilna wuxuu keenay baa la yidhi xamtoobo maaragtay miro ah oo waxa weeye mirihii ka soo baxay beertiisa oo radii'a ah, aad u xun ayuu keenay fa nazalat naaru naar baa soo degtay fa akalat qurbaana haabiil waxay cuntay markaa sadaqadii maaragtay neefkii uu keenay haabiil waxayna ka tagtay mirihii uu keenay iyo waxa weeye eh, raashinkii uu keenay qaabiil way iskaga tagtay ilaahay kama aqbalin leanna waa dulmi weye isagaa daalima oo markaa gardaran waa carooday marka oo wuxuu ku yidhi laaqtulanaka waa ku dilaya xataa laa tankixa ukhti si aadan walaasheeda u guursan waa ku dilaya markaasuu haadiil hadlo wuxuu yihi qaala inamaa yataqabal llahu min almuttaqiin maxaa aniga ii dilaysaa ma waxaad igula dagaalamaysaa maxaa ilaahay sadaqada kaaga aqbalay ilaahay sadaqada wuxuu ka aqbalaa qofki ilaahay ka cabsada marka aniga maxaad iga rabtaa wa amaa qowluhu tacaala markii uu uu yidhi haddana lain basada ilaya yaddaka litaktulanii macnaa bibasida yadaya ilayka waxaa laga wadaa bay leeyihiin mufasiriintu ay macnaha maadaama anigii waxa weeye waan iska kaa celin karaa awoodna waan leeyahay haddaad dabacdiinaa dishaana waa kuma dagaalami karaa laakiin ilaahay darti iyo cabsida ilaahay ayaan arrintaa banaanka uga maraya oo xumaan anigu kula geli mayo dagaalna kula geli mayo walihaada qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima faqatala axaduhuma saaxibah falqaatilu walmaqtulu fi nnaar sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu yidhi hadday labada muslimiintaa dagaalamaan oo dagaal isku soo qaataan oo waxa weeye midkood uu kii kala dilo labadooduba naar bay gelayaan waa la weydiiye waxaa la yidhi rasuulka ilaahay ow garanay ninkaan wax dilay famaa baalu lmaqtuul ninkaan la dilay maxaa naarta loo geliyey wuxuu yidhi nebigu inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi wuxuu ku dadaalayay isagooba sawmaha seefta usoo qaatay iyo qoriga inuu wax dilo sawmaa xabadii baa lagala hormaray isaguba inu wax diluu rabo labadooduba marka waa ahlu naar wey waa xadiidkaana waa muttafaqun caleyh wey haddana markaasu wuxuu yidhi wama ama qowlu tacaala inii uriidu an tabu'a biismi wa fatakuna min asxaabi annaar wadalika jazaau alظaalimiin macnaheedu waxa weeye siday dadku ictiqaadsan yihiin ma aha dadku waxay aaminsan yihiin qofkii qof dila dembigiisii oo dhan inuu ku wareegayo waxay leeyihin aakhiraan rakuub buu noqonaya dushuu ka fuulaya waxyaalahaasay aaminsan yihiin waxa waxba kama jiraan caqiida ebera wey waa waxba ka jirin wey wax daliiloo ku sugnaatay ma jiraan laakiin waxa weeye sida saxiixa waxa weeye dembigii dinidda ayuu qaadaya oo waxa weeye qof walba intuu qof dilay dembigeedii buu qaadaya oo naftii uu dilay aakhira waa loo ciqaabaya laakiin dembigiisii hore kuma wareegay ibnu kathiir wuxuu leeyahay raximahullah haddaba halkaa waxaa ku sugan buu leeyahay maaha buu yidhi macnaha sida ibnu jariir iyo waxa weye ay soo guuriyeen iyo mujaahid iyo laga soo guurinayo waxa uu leeyahay walaysa almuraadu ana aahaama almaqtuul tataxawalu bimujaradi qatlihi ila alqaatil kama yatawahamuhu bacdu nnaas sida dadka qaar u malaynayaan ma aha inaa qofkaan dembigiisii oo dhan qofkaana la wareegayo ma aha taa wey ee sida saxiixa waxa weeye dilkii uu dilay naftaan uu gooyey ayuu dembi ku leeyahay oo dusha laga saaraya oo loo ciqaabaya wuxuu soo guuriyey ibnu jariir inay ijmaac tahay oo waxa weeye ay ijmaac tahay inay waxa weeye arrintaasi ayna waxa weye ninkaani dembigii o dhan ku wareegeynin laakiin waxaa dusha laga saarayaa naftii uu dilay dembigii ay lahayd laakiin waxaa dhici karta buu yidhi ibnu kathiir raximahullah aakhire markii la yimaado sida sugnaatay oo axaadiista ku sugnaatay qofku markuu dembi soo galo oo dhibaato badan soo geysto aakhire markuu yimaado dahab iyo dinaar iyo lacagi meeshii ma jirto qof walba xasanaadkiisii baa loo gudaya marka haddaad dembi qofka ka geshid aakhirana laysku yimaado camalkii aad samaysay iyo wixii wanaaga aad la timid oo aad janno ku geli lahayd ayaa qofkan la siinaya haddii aadan haysan camal wanaagsan xumaantiisii iyo dembigiisii ayaa inta laga soo qaado adiga dusha lagaa saaraya markaasaa naar ku gelaysa marka waxaa dhici karta buu yidhi dadka qaarkood inay arrintaasi saxiix noqoto oo waxa weye aakhire markii la yimaado masalan dad badan buu soo laayey dhibaato badan buu soo galay faasiq buu ahaa laakiin muslim buu ahaa xasanaadna maba haystaba hadda dembigoodii baa lasoo qaadaya dushaa laga saaraya naar buu ku gelaya marka saas oo waxa weye iyagiina dembi la-aan bay noqonayaan oo dembigii o dhan baa laga wareejinaya sidaasoo kale waa suurtagal laakiin waxa weeye waxaad tusaale yar u qaadan kartaa masalan nin daalima oo dadka layn jiray oo faasiqa haddii isaga maalintii dambe mid faasiqa dilo hadduma janno iska gelaya ma gelaya janno wey ee waxa weeye dembigii ninkaani intuu geystay buu leeyahay walaa tasiru waasiratu wisra ukraa qof walba dembigiisii buu leeyahay sacd ibn abi waqaas waxaa laga wariyey inuu yidhi markii maalintii fitankii uu dhacay cuhmaan ibn cafaan la dilay ayuu wuxuu yidhi waxaan ilaahay uga markhaanti kacayaa inaan rasuulka ilaahay ka maqlay inuu yidhi waxaa noqon doonta fitan aad iyo aad u badan oo waxa weeye qofka ka fariista oo aan dhex gelin uu ka khayr badan yahay oo aad uga khayr badan yahay kan taagan oo fiirinay matalan ama waxa weeye kan taaganina wuxuu ka khayr badan yahay kan waxa weeye u soconaya kan soconaya oo tartiib u soconayana wuxuu ka khayr badan yahay kan u ordaya oo fitnadii ka qayb qaadanaya qiila markaasaa waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahay rasuulka ilaahay oo ka warran haddii aniga gurigayga laii soo galo oo waxa weye laysoo weeraro oo gurigeyga laygu soo weeraro maxaan samaynaya qaala nebigu wuxuu yidhi markaa kun waxaa noqotaa ka bni aadam ay haabiil oo kala noqo oo ha dagaalamin oo fitankii ha ka qayb qaadan oo waxa weye ka beri noqo oo gacantaada laabo wey leanna waxaad ku dhimanaysa ma taqaanid fitan baa meeshii dhacayo wey imaam abu daawuud baa weriye saxaaba sheekh albani fi saxiix aljaamic wa irwaa'i alqaliil waa xadiis saxiixa wey sidoo kale cabdullahi ibn mascuud waxaa laga wariyey inuu yidhi nebigu wuxuu yidhi laa tuqtalu nafsun dulman ilaa kana calaa ibni aadam alawal kiflun min damiha naf walba oo ilaa yooma alqiyaamo gardarro lagu dilo oo xaqdarro ku dhimata qayb dembigeedii ka mid a ah ayaa qaabiil dusha laga saaraya sababtu maxay tahay liannahu awalu man sanna alqatl isaga ayaa jideeyey oo sunnahaa dadka u jeexay marka waatuu xadiid kale nebigu ku lahaa man sanna sunnatan sayi'a falahu wisruha wa wisru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama haddaad xumaan dadka u jidaysid oo dariiq xun ujeedid u jeexdid hadda waxaad leedahay dembigii aad samaysay dadkii kugu daydayna dembigoodii waxbaad ku leedahay waa inaad ogaatid wey xadiidkaana waa muttafaqun caleyh wey ama qowluhu tacaala fabacatha allahu guraaban yabxadu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari sawata akhiih qaala yaa weylata acajaztu an akuna mila hada alguraabi fa uwaariya sawata akhi fa asbaxa min annaadimiin wuxuu leeyahay ibnu kathiir raximahullah waxay sheegeen mufasiriintu annahu kaana xamalahu calaa dahrihi sanatan hal sano ayuu dhabarka ku siday baa la yidhi markuu dilay qaarna waxay yidhahdeen wuxuu boqol sanuu siday ahlu taariikha sidaa kama zuulin ba la yidhi ilaa uu saawaday maalintii dambea ilaahay wuxuu usoo diray waa lagu imtixaamay marka leannahu ma ayna aqoon labadii qof oo bili ugu horreeyey bay ahaayeen ma ay aqoonin sidii wax loo xabaalo marka waxa weye imtixaan baa lagaga dhigay oo waxa weye dhabarku ku sidi jiray isagoo meyd ah maalintii dambaa ilaahay wuxuu usoo diray maaragtay laba tuke way dagaalameen mid baa mid dilay dhulku u qasday wuu qoday god buu u qoday wuu ku riday ciiddii buu ku rogay wuu ka dhaqaaqay markaasu wuxuu yidhi yaa weylataa cajaztu an akuna mila hada alqur'aan sida oo kale anna maan yeelo fa uwaariya sawata akhi walaalkay meydkiisa ma halkaa ku xabaalo oo isaga taga marka maxaa dhabarka ugu wata markaasaa la tusay sidii buu yeelay oo waxa weye markaa waxa weeye waxa weye arrintaas sameeyey wey haddaba halkaa waxay inooga caddaatay marka qisadaa nebiy maaragtay labadii wiil oo aadam uu dhalay qaabiil iyo haabiil inay isdileen ninka la dilayna uu yahay haabiil ninka wax dilayna uu yahay qaabiil oo waxa weeye haabiil nin wanaagsan buu ahaa oo ilaahay ka baqayey xaqdaruuna ku dhintay wuuna sabray ehlo janno ayuuna maaragtay saa ku noqonaya oo waxa weye ilaahayga subxaana qaadirka uga rajaynaynaa leanna wuu sabraa xaqdaraa lagu dilay wey qodobka sagaal iyo toban wuxuu sheegayaa awlaadu aadam calayhi salaam wa axfaadu nabiyullaahi aadam calayhi salaam meequu awlaad dhalay carruurtiisii intay sii dhaleen meequu arkay ayaaynu halkaan kaga hadlayna waxa uu leeyahay ibnu kathiir raximahullah waxa uu sheegay alimaam abu jacfar ibnu jariir wuxuu soo guuriyey taariikhdiisa anna xaawaa waladat liaadam arbaciina waladan afartan ilmood bay dhashay fii cishriina badnan labaatan da-ood oo mataanaa ayay waxay ku dhashay afartan ilmood gabar iyo wiil gabar iyo wiil ayay dheli jirtay ba layidhi qaalo ibnu isxaaq ayaa sheegay oo taariikhda ku keenay wasamaahum magacyadoodiina way sheegeen laakiin taasi waa banu israa'ilaad wey oo waxa weye waa waxyaalihii reer banu israa'iil laga keenay oo magacyadoodii in maanta lasoo tiriyo wax ku sugnaaday ma jiraan wey ilaa qaabiil iyo haabiil iyo mooye intii laynoo sheegay waxaa kaloo dhan wax magacooda maanta aynu garanayna maaha wey waxaa kaloo la yidhi boqol iyo labaatan bay dhashay allahu aclam marka sida saxiixa ah, kolley wax adilaa oo saxiixa ah ku sugnaatay ma jirto waxay yidhaahdeen waxa ugu weynaa qaabiil walaashiina waxaa la odhan jiray qulayma waxaana ugu dembeeyey baa la yidhi awlaaddii aadam cabdulmukiis nin la odhan jiray walaashiisna la odhan jiray umulmukiis allahu aclam marka inay saxiix tahay oo waxa weeye waa taariikh waa sadi eh, walaa eh, walaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum wey xadithuu walaa xaraj wax dhibaataa ma leh laakiin caqiidana laga qaadan mayo wax axkaam oo ka sugnaanaysana ma jirto wey wuxuu kaloo yidhi maaragtay kabacdi markaas eh, marka intaa dhashay ayaa dadkii bateen marka siduu ilaahay u yidhi yaa ayuha nnaasu itaquu ربكم الذي خلقكم من نفس واaxidة وkhلq minha زوجha وbث minهma رiجاaلا kaثيirا ونساء ilaahay dadkii waa badiyey marka oo dad aad u fara badan bay noqdeen oo waxa wey waa tarmeen markaa waxay leeyihiin ahlu taariikhu nabiyullaahi aadam markii uu dhimanayey awlaaddiisii wuxuu arkay maaragtay awlaad aad u badan oo wixii ay dhaleen awlaaddii uu dhalay iyo waxay sii dhaleen iyo waxay sii dhaleenba afar boqol oo kun oo waxa weeye qof buu arkay oo waxa weeye markaas waktigu dhimanayey calayhi salaam ayay leyihin ahlu taariikhu wallahu aclam marka waxa weeye inay saxiix tahay iyo waxa weeye inay sugan tahay ilahay baa garanay waxaynu usoo gudbaynaa marka eh, qisada odhanaysa oo waxa weye qodobka labaatanaad dhowr qodob baa ka haray qodobka labaatanaad wuxuu odhanayaa oo ibnu kathiir halkan ku radiyaya qiso munkar ah oo ay qaar leeyihiin dadka fii shirki aadam waxawa inay xaawo iyo aadam shirki sameeyeen ayay qaar halkan ku sheegeen oo qawluhu tacaala ayay ku fasireen ilaahay baa wuxuu yidhi huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida ilaahayga idinka abuuray naf keliya wa jacala minha zawjaha liyaskuna ilayha haddana markaa uu abuuray xaaskiisii si uu ugu dego falamaa tagashaaha xamalad xamlan khafiifan markii uu jimaacay oo u tegay xaaskiisii ayay uur yeelatay ilmo waxa weye uurkii galay markii ay cuslaatay ayay ilaahay baryeen oo yidhaahdeen lain aataytanaa saalixan lanakuunanna min ashaakiriin haddaad ilaahayow awlaad saalixana siisid walad saalixana siisid waan kuu xamdinaqaynaa waan kuu shukrinaqaynaa waan kuu toobad keenayna ilaahayow awlaad saalixana sii ilaahay marka wuxuu yidhi intaa markii nabiyullaahi aadam laga yidhi ayaa ilaahay wuxuu yidhi falama aataahumaa saalixan jacala lahu shurakaaa fima aataahuma fatacaala allahu cama yushrikuun haddaba marka aayaddaasaa la isku khilaafsan yahay oo waxaa la leeyahay falamaa aataahumaa saalixan ma nebi aadam iyo xaawaa laga wadaa mise waa duriyaddii dambe sida saxiixa waxa weeye ibnu kathiir uu caddaynayo duriyaddii dambaa laga wada ee waxa weeye nebiyullaahi aadam calayhi salaam shirki ma samaynin markuu dhulka yimid shirki ma uu samaynin xaawana shirki ma samaynin wuxuu leeyahy ibnu kathiir marka nabiyullaahi aadam baa la sheegay kabacdi markaa duriyatu aadam ayaa laga wadaa oo waxa weeye awlaaddii dambe oo beli-aadmigii dambe sidii qoomu nuux iyo oo shirkiga sameeyey ayaa laga wadaa markii ilaahay uu tarmiyey oo awlaad siiyey oo u nicmeeyey ayay shirki sameeyeen ee maya nabiyullaahi aadam calayhi salaam shirki ma samaynin mana u dhowaanin nebi buu ahaa macsuuma oo waxa weye markii dhulka la keenay ilaahay baa u waxyoonayey oo nebi buu ahaa shaydaanna waxa weye waxba kama qaadi karo ilaahayna nebiyadoo dhan macsuum buu ka dhigay oo waxa weeye ma samaynayaan wax shirkiya waxaa la mida marka qowluhu tacaala ayuu yidhi ibnu kathiir walaqad zayan walaqad khalaqna alinsaana min sulaalati min tiin waxaanu dadkii ka abuurnay oo waxa weye insaankii ka abuurnay dhoobo uma jacalnaahu nudfatan fii qaraarin makiin haddana waxaanu gelinoo yeellay maaragtay riximkii hooyada marka aadam hooyuu lahaa riximna ma lahayn marka sidaa daraaddeed waxaa laga wadaa qaybtan dambe ay macnaha bacda aadam duriyaddiisii oo dhan waxay ka yimaadeen rixim hooyo oo waxa weeye eh, uurkii bay galeen oo uur bay ku jireen halkaa ayay ka yimaadeen wuxuu yidhi marka ibnu kathiir sidoo kale waxaa la mid a ah qowluhu tacaala walaqad zayana asamaaa addunya bimasaabiixa wajacalnaaha rujuuman lishayaadiin waactadnaa lahum cadaaba asaciid waxaa la mida ah buu yidhi aayadda ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey xidigihii in dhul cirka lagu qorxiyey samada in lagu qorxiyey haddana markaa markii samada lagu qurxiyey ilaahay wuxuu yidhi wajacalnaaha rujuuman lishayaadiin waxaanu ka yeelay haddana gantaalo lagu gamayo waxa weeye shayaadiintii oo lagu gamayo oo lagu baabiinayo haddana xidiga laftigiisii baa shaydaanka lagu gamaa oo inta lasoo tuuro xidigii ayaa shaydaankii lagu dhuftaa waa maya wey waxa weeye dambaaburada iyo ololka ka baxaya weeye ma aha waxa weeye xidiga laftigiisii waxa meesha laga soo qaadayo ma aha wey haddaba marka halkaa waxaa ka caddaatay bu yidhi ibnu kathiir qasdiga loo jeedo falamaa aataahumaa saalixan duriyaddii nebi aadam weeye ma aha aadam iyo xawa shirkina ma ay samaynin laakiin xadiid daciifa ah oo arrintaa waxa weeye sugaya ayay deliishadaan dadku xasan albasri ayaa wuxuu werinayaa in laga weriyey eh, eh, eh, samura inuu yidhi nebiga ayaa wuxuu yidhi lamaa xamalat xawa markay xaawo uur yeelatay daafa biha ibliis ibliis ayaa ku dhawaafay oo ku dul wareegay wa kaana laa yaciishu laha waladun ilmana uma noolaan jirin oo ilmuhu waa ka dhiman jireen markaasuu waxay wuxuu yidhi waxaad ku magacowdaa cabdilxaaris haddaad ku magacowdid wuu noolaanaya markaasay ku magacowday markay ku magacaabeen ayuu noolaaday wa kaana dalika min waxyi shaydaan wa amrih amarkii shaydaan ayay raaceen iyo waxyigiisii xadiidka imaamu axmed iyo tirmidi baa wariyey waana xadiid daciifa sheikh albani wuxuu ku daciifiyey fi e, sunan tirmidi saddex kun toddobaatan iyo toddobo iyo silsilati axaadiis daciifa e, saddex boqol iyo afartan iyo labo waa xadiid daciifa wey mana sugna marka marka sida saxiixa ah waxa weeye dadka shirkiga sameeyey waa duriyadii dambe oo nabiyullaahi aadame ma aha aadam iyo xawo ma aha shirkina ma ay samayn waxaan usoo gudbaynaa marka qodobka koob iyo labaatan oo odhanaya wafaatu aadam calayhi salaam nabiyullaahi aadam oo waxa weeye dhimanaya oo geeridii u timid ayaynu halkaana kaga hadlaynaa wuxuu yidhi waxaa laga wariyey eh, can ubay ibni kacab radi allahu canhu waxaa laga warinaya inuu yidhi nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lama tuwufiya aadam ghasalat lmalaa'ika malaa'igta ayaa dhaqday bilmaa'i witran tiro isdheer bay ku dhaqeen oo macnaha ama saddex ama shan ama toddobo saasay u dhaqeen waa tirada isdheer ayaa la yihahdaa witr walad alxadu maaragtay godkiina way u qodeen oo iilkay geliyeen oo iilkiibay u sameeyeen markaasay waxay yidhahdeen haadihi sunnatu maaragtay bini aadam inta la hadleen carruurtii ayay waxay yidhahdeen haadihi sunnatu aadam fii waladi saasay ilmaha nebi aadam isku xabaali doonaan oo waxa weeye saasay noqonaysaa habka ay isku xabaalaan xadiidka xaakim baa weriyey wuuna saxiixiyey sheikha albanina waa saxiixiyey fi saxiix iljaamic shan kun iyo laba boqol iyo toddoba ayuu waxa weye xadiis saxiixa wey laakiin riwaayadda dambe ayaa ka waadixsan oo waxa weeye aad iyo aad u waadixsan oo xaakim uu weriyey taasaynu marka si fiican uga fahmaynaa arrinta waxa uu yidhi nabiga calayhi salatu salaam in laga wariyey inuu yidhi ina eh, aadama lama xadarahu lmowt nabiyullaahi aadam markii geeridii u timid oo uu arkay inuu dhimanayo ayuu waxa uu yidhi awlaaddiisii buu la hadlay wuxuu yidhi mirihii jannada ayaan rabaa oon jeclahay inaan helo markaasay baxeeno waxay dhahen waa kuu doonayna malaa'igtii baa ka hor timid waxay dhahen war xaggee u socotaan malaa'igtii oo wadata kafantii ay nabiyullaahi aadam ku kafni lahaayeen iyo wixii ay marmarin lahaayeen ayay waxa weeye carabtii jannada iyagoo u wada ayay u yimaadeen markaasay waxay yidhahdeen xaggee u socotaan markaasay waxay yidhahdeen aabbahayaa xanuunsanoo waxa uu jecel yahay oo uu rabaa mirihii jannada markaasay waxay yidhahdeen orda noqda aabihii waxa weye waktigiisi waa dhammaaday oo waxa weye waa dhimanayaa orda noqda way soo noqdeen markay u yimaadeen malaa'igtiina la socoto oo aadam iyo xawo gurigii jooga u yimaadeen ayaa xaawo aragtay markaasay garatay inuu melekemowd yahay markaasay aadam isku duubtay oo waxa weye ku barooratay ila waa ninkeedii ay jeclayd weye oo waxa weye intaasoo dhan la soo rafaadayey markaasay waxa weeye ku barooratay oo ku dhegtay markaasu wuxuu yidhi aadam ilayka canii iga joog oo iga tagaa isku kay duubine fa inamaa fa inii inamaa uutiitu min qibalaki anigoo dhanba ba dhibaatada waxay iga timid xaggaaga jannadaan isaga jiray markii adiga lagu abuuray ayaa dhibaatoo dhan ba iigu horreysay oo waxa weeye shaydaan iyo waxa weye mashaakil oo dhan iigu horreeye iga joogsa wey markaasu wuxuu yidhi malaa'igta ilaahay iyo aniga noo kala dhex bax malaa'igtii baa naftii ka qabatay wagasaluuhu way dhaqeen wa kafanuuhu way kafneen waxannaduuhu waxay marmariyeen waxyaalihii carabta oo jannada wa xafaruu lahu godkii bay u qodeen laxaduuhu luxudkii bay sameeyeen waa iilka weye wa salluu calayhi way ku tukadeen uma adkhaluuhu qabrahu qabrigii bay geliyeen fawadacuuhu way dhigeen fii qabrihi qabrigiisii bay dhigeen uma xasuu calayhi ciiddii bay ku rogeen uma qaaluu waxay idhaahdeen yaa bani aadam haadihi sunnatukum wataasaa isku xabaala oo waxa weeye noocaa sameeya ayuu waxa weeye ku yidhaahdeen xaakim ayaa weriyey wa saxaxahu wa waafaqahu dahabi waa xadiis saxiixa marka imaamu xaakim iyo imaamu dahabi ayaa saxiixiyey wey halkaa marka waxay nooga caddaatay inay waxa weeye malaa'igtu ay dhaqday oo godkii geribsay oo waxa weeye ay kafneen ayaa intaasoo dhan inoo caddaysay weye oo halkaa inooga caddaatay oo waxa weye halkaa ino inoo eh, maarata xadiistaasi inoo caddeeyey wey wuxuu yidhi ibnu katiir marka raximahullah waxaa la ysku khilaafay fii mawdici dafni meeshii lagu xabaalay iyo godkeeba xaggeebu ahaa dhulka lagu xabaalay ayaa la isku khilaafay marka wuxuu yidhi marka eh, mashhuur waxaa abuu yidhi in lagu xabaalay maaragtay buurtii lagu soo dejiyey oo hindiya ku tiilay ahlu taarikh waxay leeyihiin nabiyullaahi aadam markii dhulka loo soo dejiyey buur hindiya ku taalla oo ay magacaabeen buurtaasaa waxa weye lagu soo dejiyey ayay leeyihiin qaarna waxay leeyihin maya makaa lagu soo dejiyey oo carafa ayaa lagu soo dejiyey marka wuxuu leeyahy ibnu kathiir waxay leeyihiin halkaasaa lagu xabaalay qaarna waxay leeyihin waxaa lagu xabaalay eh, meeshaa maka meel ku taala oo waxa weeye maka ayuu ku xabaalan yihi qaarna waxay leeyihiin markii duufaantii nabiyullaahi nuux oo waxa weye qoomkiisii la halaagay ayaa meydkiisii waxaa soo saaray nuux oo soo qaaday oo doontii soo saaray waxaasoo dhan marka wax daliila looma hayo nabiyullaahi aadam calayhi salaam meel uu ku xabaalan yahay aayad qur-aanana ma sheegin xadiis saxiixana ma sheegin waxa weye taariikhdan reer banu israa'iilaadka iyo waxaan laga soo wariyeyna ilaahay baa garanaya say saxiix u yihiin marka allahu aclam meel uu ku xabaalan yahay lama garanayo wey nabiyullaahi aadam dhulkuu ku xabaalan yahay amaa xaggee kaga xabaalan yahay allahu aclam ilaah baa garanaya waxay yidhahdeen xaawana waxay dhimatay sanadka bacdi oo xawaa kama dembeynba wax naf leh hal sana ayay ka dambaysay iyadiina waxa weye waa dhimatay raxmatullaahi calayha ilaahay ha u naxariisto oo jannada ha geeyo calayha asalaam ilaahayna maaragtay nabadgelyo dusheeda ha yeele iyadiina waa dhimatay haddana waxaa la isku khilaafay da'da uu jiray markii uu dhimanayey uu da'dee buu jiray markuu dhimanayey ayay isku khilaafeen khilaafkaasi laakiin muctabar ma leannahu waxaa sugnaaday xadiis saxiixa oo caddaynaya da'dii nabiyullaahi aadam calayhi salaam haddaba markaa khilaafkaas dan u geli mayne waxaynu soo qaadanaynaa xadiidka saxiixa oo ku sugnaaday ayaynu sheegaynaa xadiidkaasaa inoo caddaynaya da'da uu jiray nabiyullaahi aadam oo waxa weye markii horeba loo qoray da'diisu intay ahayd xadiidkii imaamu tirmidi uu wariyey wuxuu yidhi abu hureyre laga wariyey qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam lama khalaqa allahu aadama wa nafaqa fiihi ruuxa cadasha cadasha wuu hindhisay markii naftii lagu afuufay ayuu hindhisay faqaala wuxuu yidhi alxamdu lilah ilaahay idinkiisa ayuu ku mahadiyey ilaahay baa markaa wuxuu ku yidhi yarxamuka allah yaa aadam ilahay ha kuu naxariisto orod tag baa la yidhi malaa'igtaa u tag oo soo salaan malaa'ig meel fadhiday markaasuu intuu u tegey wuxuu ku yidhi assalaamu calaykum markaasay waxay ku yidhahdeen iyagiina alayka asa calayka assalaamu waraxmat ullah markaasuu haddana ilaahay usoo noqday markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi haadaa taxiyatuka wa taxiyatu baniika baynahum salaantaasi waxa weeye midda aad isku salaami doontaan adiga iyo ilmahaagu iyo durriyaddaadu isku salaami doonto weeye ilaahay baa wuxuu ku yidhi markaa labadiisi gacmood labadayda gacmood tii aad rabti dooro intuu ilaahay gacmaha qabtay oo waxa weeye gacanta sidii adoo wax ku qarinayoo kale xantoobo inta ka samaysid oo faraha soo laabtid ayaa waxaa la yidhi labada gacmood tee rabtaa dooro mid ikhtar ayuhumaa shiita tii aad doonto dooro markaasuu wuxuu yidhi waxaan doortay midigta ilaahay labada gacmoodoo ilaahayna waa midig mubaaraka oo wanaagsan wey laakiin anigu waxaan doortay midigta markaasaa ilaahay uu waxa weeye midigtii fidiyey markaasaa waxaa ku jira duriyaddii nebi aadam oo dhan ayaa halkaa ku jira markaasaa qof walbana waxaa labada labada indhood dhexdooda kaga qoran da'di uu noolaan lahaa oo kulligood mid walba da'di baa halkaa wejiga a kaga qoran nebigu wuxuu yidhi wuxuu arkay nin aada iyo aada u qurux badan fa idaa fiihim rajulun adwa'uhum nin aad u ifaya oo qurux badan oo dhalaalaya oo dadka aada u qurux badan ka mid a ayuu arkay markaasu wuxuu yidhi ilaahayow muxuu yahay ninkaas dadkoo dhan ka duwan oo quruxda badan markaasuu ilaahay wuxuu yidhi waa wiilkaaga daawuud nabiyullaahi daawuud wey waxaan u qoray cumrigiisa arbaciina sano afartan sano ayaan u qoray uu noolaanaya markaasu waxa weeye intuu ka naxay wuxuu yidhi ilaahay u ziyaado oo waxa weeye intaa uga badi markaasuu yidhi ilaahay aniga intaasaan u qoray intaasuna noolaanaya markaasu wuxuu yidhi ilaahw aniga cimrigaygii intii aan noolaan lahaa lixdan sano ugu dar oo boqol uga dhig markaasaa la yidhaahaye adiga ayaa arrintaas ogolaaday waxa weeye haddaa ogolaatayna waa loo waa looga dhigayaa marka markaasuu waxa uu yidhi marka nabiga calayhi isalaatu wasalaam jannada ayaa la dejiyey jannadii baa haddana laga soo saaray oo dhulkaa la keenay kabacdi maalintii dambe aadam wuxuu samayn jiray da'diisa ayuu tirsan jiray marka fa ataahu malaku lmowt malakulmowt baa u yimid oo wuxuu yidhi geeridii baa kuu timi naftaan kaa qabanaya markaasuu war waad igu soo degdegtay waxaa ii dhiman wuxuu yidhi qad kutiba lii waa kan macal shaahidku markaan xadiidka u keennay qad kutiba lii alfu sanatin kun sano inaan noolaadaa la ii qoray waxaana ii dhiman lixdan sano waad igu soo degdegtay buyi markaasuu wuxuu yidhi waa runtaa kun sanaa laguu qoray inaad noolaatid laakiin lixdanka sano waa adigii wiilkaaga daawuud siiyey oo waxa weye adaa bixiyey lixdankii sano wuxuu yidhi marka nebiga calayhi salaatu wassalaam fajaxada aadamu fajaxada duriyatu wa nasiya aadamu fa nasiya duriyatu waa diiday aadam ma siin buu yidhi ani lixdan sano lixdankayga sano waa noolaanaya mana yeelayo ee waxa weeye orod intaad noqotid lixdan sano kabacdi imow markaas ayuu nebigu wuxuu yidhi maalintaa ayaa waxaa la amray malaa'igtu inay kitaabada qoraan oo waxa weeye mar walba wax kasta oo bilow aadmigu ay sameeyaan in la qoro maalintaasaa la bilaabay weye xadiidka imaamu tirmidi baa weriyey wa sheekh albani fi sunan tirmidi saddex kun iyo saddex boqol lixdan iyo sideed iyo mishkaat almasaabiix afar kun iyo lix boqol lixdan iyo labo ayuu ku saxiixiyey waa xadiis saxiixa wey halkaa waxaynu ka garanay marka nabiyullaahi aadam da'diisu kun sana bay ahayd kunkii sanuuna dhammaystay kabacdina waa dhintay amaa waxa weeye khilaaf in la gelgeliyo iyo aqwaal kale waxaa muctabar maaha waxna ka soo qaad male mar haddii xadiidka nebiga calayhi salatu salaam uu sugnaaday waxa weeye wax kale oo la qaadanayo ma jiraan weyn qodobka iyo labaatanaad waxa uu leeyahay ikhraaju bacthi innaar duriyaddii nebi aadam oo aakhiro la keenay oo dhooban oo markaa la leeyahay aadamow ka soo saar dadkan aad duriyaddaadii intii naarta geli lahayd marka meeqaa durriyadda nebi aadam naar gelaysa meeqaasa janno gelaysa ayaynu halkaan waxa weye ku kala saarayna xadiidkii abi hureyra waxaa ku sugnaaday uu nebiga inuu ka wariyey uu yidhi qofka ugu horreeya maalinta yowma alqiyaamaha awalu man yudcaa yowma alqiyaama aadam aadam ayaa ilaahay u yeeraya markaasay awlaaddiisii oo dhan istusayaan markaasaa la odhanayaa haadaa abuukum aadam wakaa aabihiin aadam ee fiirsada wakaas kaas wey ilaahay buu ajiibaya markaasuu ilaahay u imaanaya ilaahay baa wuxuu dhahayaa waxaad soo saartaa duriyaddaada intii jahanabo geli lahayd markaasuu leeyahay ilaahayo meeqaa soo saara markaasay waxaa la leeyahay waxaad soo saartaa boqol kiiba sagaashan iyo sagaal saxaabadii baa yaabay oo waxay yidhahdeen rasuulkii waxay ku yidhaahdeen rasuulka ilaahay oo haddii boqol kiiba sagaashan iyo sagaal naar loo dereeriyo famaadaa famaadaa yabqaa mina maxaa naga haraya marka markaasuu nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi ina ummatii ummadayda fi lumami kashacrati lbayda fi tawri alaswad ummadaydu waxay ummadaha ku noqonaysaa aakhire markii la yimaado sida debi madow oo waxa weeye xabad hal tin oo cad uu ku yaallo kashacrati albaydaa tin cad fi tawri alaswad didi madow oo gebigiisuba wada dhogor madowle hal tin oo cad maxay ka dhimaysaa marka waa wax yar wey haddaba marka waxa weeye ummadda markii loo fiiriyo ummadihii hore oo dhan la isku keeno ummadda islaamku wax yar bay noqonaysaa marka jannaad intiina badan gelaysaan intii islaamta laakiin gaalada ayaa badan leanno caalamka maanta waad ujeedaa mar walba waxa weeye gaaladii ayaa badan ilaa yowma qiyaamana waa saas weyn xadiidka imaam albukhaari ayaa weriyey lix kun iyo laba boqol labaatan iyo sagaal riwaayad kale waxay ahayd inuu nebigu yidhi markuu aadam la yidhaahdo ka soo saar ayaa waxaa la odhanaya waxaad soo saartaa kunkiiba sagaal boqol sagaashan iyo sagaal naarta u dareeri markaasaa waxa weeye nebigu wuxuu yidhi fa cindaha yashiibu asagiir wa tadacu kullu dati xamlin xamlaha wa tara nnaasa sukaara wama hum bisukara walaakina cadaab allahi shadiid markii la yidhaahdo kunkiiba sagaashan sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal naarta u dareeray ayuu qof walba naxaya oo gariiraya oo waxa weeye qof walba ciroobaya oo dhibaata ku dhacaysa oo dadki aada moodaa inay sarqaansan yihiin markaasay waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow oo yaa noqonaya midkaa marka haddii kunkii qofba naar loo dareerayo hal qof laga reebo hadda cidimo ma harin markaasuu nebigu wuxuu yidhi Eh, fa ina minkum rajulan nin idinkeeda ka mid a abshiru buu yidhi bishaaraysta fa ina minkum rajulan nin idinkeeda ka mid aha jannada aadaya wa min ya'juuj wa majuuj alfun kun ya'juuj wa majuujana naar baa loo dareerinaya marka halkaa waxay nooga caddaatay ya'juuj wa majuuj inay bilow aadmiga ka mid yihiin qisatu nuux calayhi salaam ayay ku imaanaysaa in ay waxa weeye ay ka tarmeen waxa weeye eh, nuux wiilashii uu dhalay mid ka mida ah inay ka tarmeen oo waxa weeye ay halkaa waxa weye bilow-aamni yihiin dhulkana joogaan marka halkaa waxaa muhiim jiddana dadkaan maantana dayaxaanu tagnay oo waxa weeye dayaxaanu soo gaarnay oo dayaxaanu tagnay yaajuuj wa maajuuj ha soo heleen dhulkay ku nool yihiin dhulkay joogaan qayb ka midehe ha soo arkeen waana dad caadi oo dadka la mid ah. ee waxa weye ha keeneen meeshii ay ku nool yihiin inta horta ayna dayaxa tegin iyo samada ay u gudbin horta bal dhulka ha keeneen dadka ku nool waxay halkaas ka ogaanaysaa marka waxaa la isku sheegaya inay been tahay oo waxba ka jirin halkaa marka waxaa inooga sugnaatay sidoo kale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waxaan filayaa buu yidhi waan rajaynaya inay ummadaydu ay noqoto afar meelood markii loo qaybiyo dadka jannada gelaya meel ka mid a ah haddana waxaan rajaynayaa buu yihi inay saddex meelood meel noqoto haddana inay kala bar noqotaan rajaynayaa buu oo waxa weeye jannada ay wada galaan ummaddayda inta badan ummaddaydu waa dad yar bay ku noqonaysaa buu yidhi ummadihii hore o dhan markii la isku keeno waa wax yar weyn xadiidka imaamu muslim iyo ayaa wariyey xaakim iyo e, e, maarata imaamu axmed iyo waa xadiis saxiixa isaguna oo waxa weeye sugan weyn halkaa marka waxaynu ka garanay ummadda inta badan inay naar gelayso ayaa halkaa inooga caddaatay qodobka eh, marka ugu damb eh, waxa weye hal mid baa ka dambeeya oo waxa weeye wuxuu odhanayaa waa qodobka labaatan iyo saddex dukhuulu ahli ljanna calaa hay-ati aadam calayhi salaam wa tuuli nebi aadam sidii u ekaa quruxdiisii wanaagiisii dheerarkiisii intuu la ekaa ayay dadka jannada gelaya aakhira jannada ku gelayaan oo loo ekaysiinaya waxaa ku sugnaaday xadiidkii nebiga calayh salatu salaam inuu yidhi abu hureyre uu ka wariyey ummadda ugu horreysa oo jannada gelaya waxay gelayaan iyagoo waxa weeye calaa suurati alqamari leylati albeder iyagoo waxa weeye dhalaalaya sida dayaxa mayraqaadka oo waxa weeye afar iyo tobnaadka ama saddex iyo tobnaadka ama shan iyo tobnaadka leylatulbederka la yidhaahdo oo aad iyo aada u if badan ayay u eg yihiin buy oo jannada markaa gelaya qolada ku xigtana waxay u egyihiin xidiga ugu waa ugu weyn oo samada ka muuqda oo nuuraya ma kaadshayaan oo ma saxaroonayaan oo candhuuf ma leh oo xaaka ma leh waxay ku shallaysanayaan dahab waxa weeye waxa ay cuudka iyo ku shidanayaan iyo bukuurka iyo waa lu'lu' weeye dumarkooduna waa xuural cayn weeye akhlaaqdooda iyo dabeecaddoodu waa hal nin ayay la wada mid yihiin xaasidnima ma jirto xanaaq ma jiro waxba ma jiraan wa nasacnaa maa fii suduurihim min gillin weye ilaahay baa ka siibay xumaantii oo dhan qalbigooda marka macal macalshaahidkeennu waxa weeye nebigu wuxuu yidhi calaa suurati abiihim aadam siduu u ekaa nabiyullaahi aadam ayay jannada ku gelayaan oo waxa weeye loo ekaysiinaya situuna diraacan waxa weeye lixdan dhudhun ayay noqonayaan dheerarkoodu imaamu axmed ayaa weriyey iyo muslim iyo bukhaari waa xadiis saxiixa wey halkaa marka waxay inooga caddaatay inay hay e, sidii u ekaa nebi aadam in ahlu jannuhu ay jannada ku gelayaan allahuma ijcalnaa minhum ayaa qodobkaana inooga caddaatay oo dadkoo dhan in loo ekaysiin doono nabiyullaahi aadam calayhi salaam dheerarkiisiina dheer la ekaysiinayo leanno nebigu wuxuu yidhi calaa suurati aadam waxa weye suuraddii nebi aadam iyo sidii u ekaa ayay jannada ku gelayaan dheerarkiisii situna diraacan ayay ku gelayaan qodobka ugu dambeeya waan kusoo gebagabeynayna waxa weye qisatu aadam calayhi salaam makaanu aadam fi samaa xaggee buu samada ka joogaa uu nebigu kula kulmay xadiidkii alisraa walmicraaj waxaa ku sugnaaday inuu nebigu yidhi falamaa calowna samaa addunya markaan samadaan aynu ujeedno iminka oo waxa weye dhulka soo xigta oo hadda inoo muuqata markaan kornay buu yidhi ayaan waxaan u tegnay buu yidhi nin meel fadhiya oo dhinaciisa midigtaana ay waxyaalo madow iyo waxa weeye barkimo madow ka muuqdaan aswidatun marka aswidada ama barkimaha laga wadaa mise waxyaalo madow dhinaca kalena waxa weeye kuwo kalaa kaga tiirsan marka midig markuu eegana waa qoslaya markuu bidix eegana waa waa ooyaya markaasaan waxaan ku uu islaamay buu yidhi wuxuu igu yidhi marxaban binnebiyi asaalix waalibni asaalix soo dhowow wiilkaygii wanaagsanaayow iyo nebi saalix oo wanaagsanow soo dhawow markaasaa waxaan ku yidhi buu yidhi jibriil man haada markaasuu wuxuu yidhi haada aadam calayhi salaam waa nebi aadam calayhi salaam waxyaalahan dhinaca midigta markuu eego u ooyayana oo u farxayana wuxuu arkayaa buu yidhi duriyadiisii dadkii ahlu jannaha ahaa oo dhan baa la tusaya markaasuu farxaya oo qoslaya oo bishaaraysanaya bidixda markuu eegana ahlu naarkii oo dhan buu arkaya markaasuu naxaya oo waxa weeye ooyaya oo waxa weeye murugoonaya duriyadiisii oo naar ilaahay ku guray oo waxa weeye naar gelaysa ayuu ka naxayaa shaydaan uu duufsaday xadiidkii marka alisraa walmicraaj oo dheeraa ayay arrintaa ku sugnaatay oo bukhaari weriyey anas ibnu malik iyo laga wariyey oo waxa weeye saxiixa ayay ku sugnaatay qisatu aadam calayhi salaam halkaa ayay gebagabadeedii ku eg tahay waxaa inoo dhiman keliya fawaa'id inaynu ka soo qaadanno marka oo waxa weeye waxyaalaha faa'iidada aynu ka gaarayno inaynu sheegnaa inoo dhiman waxaynu ka faa'iidaynaa awalan midda ugu horraysa inay malaa'igtu weydiisay eh, ilaahay calaa wajhi alxikma sababta loo abuurayo aadam oo dhulka loo geynayo inaynan waxa weeye ka hor imaanaynin xukunkii ilaahay ee ay weydiinayeen ilaahayo waa maxay xikmadda ku jirta sida ibnu kathiir inoo caddeeyey waxaynu kaloo ka faa'idnay ilaahay inuu ku gaar yeelay nabiyullaahi aadam afar arrimood uu ku sharfay gacantiisuu ku abuuray naftiisiina waa ku afuufay malaa'igtiina waa u sujuudiyey as- asmaadii oo dhanna waa baray wa haada ikraaman liaadam calayhi salaam intaasoo dhan baa ilaahay ku karaameeyey waxaynu kaloo ka faa'ideynaa qiyaasta in wax la qiyaasto haddii naski yaallo oo wax nasa laguu sheego qiyaas ma aadi kartid waa faasid weeye waa camalkii ibliis uu sameeyey wey marka iska ilaali wax aad nas u haysid oo waxa weeye ilaahay kitaabkiisa ku sugnaaday iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam qiyaasa raaraadsanin akhilmuslim aad iyo aada isaga ilaali waxaynu kaloo ka faa'ideynaa inayna bannaanayn in la khilaafo amarka ilaahay oo waxa weeye xaqa la cinaado leanno sababtii ibliis jannada ka saartay oo naxariistii ilaahay ka dheeraysiisay waxay noqotay xaqi ilaahay buu diiday u hoggaansami waayey halayska ilaaliya marka arrintaana waa khatar weyn cadaawadda uu inagula jiro ibliis ayaa ilaahay inoo caddeeyey leanno aabbaheen ayuu ka soo saaray iyo hooyadeen ayuu jannada ka soo saaray innagoo dhanna inuu ina dhumiyo ayuu rabaa oo waxa weeye inuu ina baadiyeeyo ayuu rabaa dhaar buu ku maray ilaahay hortii ilaahay isagoo hortaagan ayuu dhaar ku maray inuu duriyadda nebi aadan dhuminayo waxaynu kaloo ka faaideynaa fadliga ay leedahay iyo wanaagga alrujuucu ila allah ilahay in loo toobad keeno wanaagga ay leedahay ayaynu ka faa'iideynaa waxaynu kaloo ka faa'iideynaa ibliis awooddiisoo dhan inay tahay waswaas ee unan hub haysan awood haysan wax kala haysan waswaas unbuu wadaa iyo dadkii inuu waswaasiyo oo waxa weeye been u sheego oo kuu qurxiya adduunyada iyo waxyaala beena waxaynu kaloo ka faaideynaa qofkii ilaahay dariiqiisa raaca kitaabka iyo sunnaha raaca inuu waxa weeye adduunkana uu guuraysanayo oo waxa weeye uuna dhumaynin oo baadiyoobaynin aakhirana uu janno tegayo qofkii diida oo ka leexda adduunkana inuu nolol xun ku noolaanayo aakhirana uu naar gelayo ayaa ilaahay inoo caddeeyey waxaa ilaahay inoo caddeeyey oo kale nebiyullaahi aadam calayhi salaam qisadan waxay inooga caddaatay nebiyullaahi aadam maalin jumca in la abuuray maalin jumcaana jannada la geliyey maalin jumcaana laga soo saaray maalin jumcaana ay qiyaamuhu dhacayo waxay nooga caddaatay qisadan ilaahay markuu aadam abuurayey inuu dhulka oo dhan xantoobo laga qabtay oo ciid isku jirta oo kala duduwan laga abuuray dadkiina siaasay u kala duwan yihiin marka madowgu meel kale kama imaanin oo caddaantu meel kale kama imaanin sharaf la isdheer yahayna ma aha ciiddii weeye oo asalka ciiddii laynaga abuuray ayaa noocaa ahayd miisaaqdii iyo ballantii nabiyullahi duriyaddii nebi aadam laga qabtay ayaa waxay ahayd in ah, waxa weeye inaan ilaahay loo shirki yeelin marka calaftu birabbikum waa inagii nidhi belaa markii layna yidhi ilaahay maha ilaah kale maleydin sow ma aha belaa baynu nidhi ilaah adaa rabbi noo ah haddaba yaan shirki la samaynin oo shirkiga banaanka laga maro oo ilaahay laga baqo waxa inooga caddaatay oo halkaan qisadan inoo caddaysay inay waxa weeye khalqu aadam wa tuuluhu in ilaahay uu nebiyullaahi aadam abuuray lixdan dhundhun dadka ahlu jannadana ay ku gelayaan siduu u ekaa nebi aadam iyo waxa weeye dheerarkiisii inay jannada ku gelayaan waxaa inooga caddaatay qisadan mafsadada ay leedahay itibaacu alhawa wa mukhaalafatu sharci leanna qaabiil markuu walaalkii dilayey hawadiisa ayuu raacay oo sharcigii buu khilaafay haddaba waa khatar weyn dadka maanta dadka laynaya oo dhibaatada gelaya waxaasoo dhan waxa weye waa itibaacu lhawa qisada munkarka oo ibnu kathiir uu radiyey lama oran karo nabiyullaahi aadam iyo xawaa ayaa shirki sameeyey arrintaasi waa munkar waa in la iska ilaaliyo waxaa inooga caddaatay qisadan inuu rasuulka calayhi salaatu wassalaam uu ku arkay aadam fi samaa'i dunya habeenkii laylaة lisraac walmicraaj samada soke inuu ku arkay oo halkaa uu kula kulmay waxaa inooga caddaatay qisadan markii aadam uu dhintay inay malaa'igtu dhaqday oo ilaahay uu usoo diray oo jannada looga keenay kafantiisii oo halka ay ku tukadeen oo halkaa waxa weye ay ku xabaaleen meeshii lagu xabaalay laakiin ilaahay baa garanaya waxaa inooga caddaatay ibliis annahu laysa min almalaa'ika malaa'ig inuuna ibliis ka mid ahayn ayaa qisadan inooga caddaatay oo waxa weeye uuna weligii malaa'ig noqon leannahu duriye ayuu leeyahay waxaa inooga caddaatay duriyaddii nebi aadam say u badan yihiin inay waxa weeye naar gelayaan leanna waxaa la yidhi kunkiiba sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal naar bay gelayaan marka waa khatar weeye oo arrintaasi waa arrin aad iyo aad looga naxo weeye ummaddii o dhan markay naar lagu wada guro waa khatar weye sababtana waxaa keenaya iyagiibaa caafiyey ilaahay oo dariiqii xaqaha ka leexday oo xaqii raaci waayey oo ilaahay caasiyey wey waxaynu kaloo ka garanaynaa sharafta iyo wanaagga uu leeyahay nabiyullaahi aadam leanno ilaahay baa sharfay oo waxa weye aad iyo aad u sharfay oo wanaag siiyey wey waxaynu kaloo ka garanaynaa cilmiga wanaagga iyo sharafta uu leeyahay leanno ilaahay cilmigiibuu baray nabiyullaahi aadam wey waxaynu kaloo ka garanaynaa in la iskaga digo oo laga digtoonaado kibirka iyo xasadka iyo dhibaatada uu leeyahay in aad iyo aad looga digtoonaado leanna wixii ibliis hoojiyey waxay ahayd xasad iyo kibir iyo islaweyne kitaabka iyo sunnaha qofkii raaca waxaynu ka garanaynaa amni iyo wanaag iyo waxa weeye aakhire inuu janno galo ayuu ku gaarayaa qofkii ka jeensadana dhibaatoo dhan buu la kulmaya waa in la iska ilaaliya marka oo kitaabka iyo sunnaha la raaco wey waxaynu kaloo ka garanaynaa ibliis waxyaalaha uu kuu qurxinayo waa adduunka iyo dhaldhalaalka adduunyade yaan dhaldhalaalka adduunyada la raacin waxaynu kaloo ka garanaynaa inayna bannaanayn inuu waxa weeye macsida markii la galo oo xumaan aad ku dhacdid in la joogteeye ma bannaana oo lagu sii socdo leanno ibliis wixii halaagay xumaantii kama uu soo noqon ee wuu ku sii socday nabiyullaahi aadamna markuu dembigii galay ilaahay buu toobad keenay marka ilaahayna waa ka toobad aqbalay nabiyullaahi aadam ninkaana waxa weeye ibliisna nacladdi ilaahay baa ku dhacday oo waa hoogay weyn waxaa inooga caddaatay dariiqa mustaqiimkaa oo toosan inuu kitaabka iyo sunnaha yahay qofkii raacana inuu guulaysanayo oona weligii dhibaato arkaynin ayaa inooga caddaatay waxaa inooga caddaatay oo waxa weeye qisadan inooga caddaaday jahannama inay leedahay dabaqaad kala sarreeya iyo albaabo kala duwan qolo walbana meel loogu talagalay ayaa inooga caddaatay waxaa qisadan inooga caddaatay jannadu inay iyadana sidoo kale qofkii jannada gala inuuna weligii tacab arkaynin oo dhibtoonaynin oo mashaakil la kulmaynin wanaag inuu ku noolaanayo ayaa inooga sugnaatay oo waxa weeye qisadan inooga caddaatay wey waxaa qisadan ugu dambayntii inooga caddaatay waxa weeye inayna bannaanayn laa yajuuzu akhdu lujrati fi tacliimi ddiin qofkii dadka diinta baraya inuu ujro ku qaato maah khaasatan waxa weeye qur-aanka kale qofkii dadka baraya waa inuu dadka fii sabiilillahi ku baraa ee inuu ujro ku qaato ma haboono weyn oo waxa weeye looma baano leanno nebigu wuxuu leeyahay wamaa as'alukum calayhi min ajri in ajriya ilaa cala allah ilaahay baan ajar ka rabaayo aniga waxba ida weydiisan mayo waxna ida kama rabo weyn ugu dambayntii waxaan kusoo gebagabaynayaa markaa wasiyatullah ilaahaygi subxaana qaadirkaa wasiyadiisii oo ay ahayd walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqu llah inaynu ilaahay ka cabsano oo waxa weeye meel walba aynu joogno rabbigii subxaana qaadirkaa laga cabsado dariiqiisiina la maro ayaa naftayda iyo qof walba u dardaarmaya wax alla wixii khalada oo qisadaa ku soo arooray oo waxa weye iga dhacayna ilaahay baan uga toobadkeenayaa wax alla wixii aan saxayna ilaahay baan ku maadinayaa oo waxa weye aan ugu xamdinaqayaa aan dhahayaana ilaahay u ii ziyaadi oo waxa weye laina shakartum la aziidannakum buu yidhi ilaahay ugu dambayntii markaa qof walba oo ka faa'idaystay oo dhegaysanayana waxaa leeyahay ilaahay ayda ka dhiga aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana anigana ilaahay wixii khalad ah iga cafiyo wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin